بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم رسول الله baab yahay wuxuu ku yimid soomkiisa oo banaha qaabku ahaa iyo siduu nabigu u soomi jiray xadaثna qتaybaة بن سacيidi qala xadaثna xamaad بن زayd بن dirhم الbsri عan أyuba السkhtiyani can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qaala sa'altu caaishata caaishaan weydiiyey radia allahu tacaala canha can siyaami rasuuli illaahi soomkii nabiga ayaan weydiiyey can siyaam iyo soom waa isku mid oon masdaraan bimacna waaxid qaala waxay tihi kaana yasuumu nabigu waa soomi jiray xataa naquula ilaa oon isnidhaahno oon dhahno qad saama nabigu waa soomay bimacnaa walaa yuftir ay qad saama qad daawama fi siyaam soomkiiu nabigu daystay oo marka afuriba mahayaa loo jeedaa wayfturu waa afuri jiray mararka qaarkood xataa naquula ilaa aanu isdhahano qad aftara bimacnaa daawama aw daa aw istamara fi lifطaari wاlfiqri nabigu ma warsoomi doono ilaa aan isdhahno qaalo waxay tihi wamaa sama rasuul lahi rasuulka ma soomin shahran kaamilan bil dhamaystiran weligii soomka ma mundu qadima lmadiinata madiina intuu soo galay laga bilaabay ilaa ramadaan ramadaan mooyeen bisha ramadaan bilaan ka ahayn oo nabigu soddonkeedii ama labaatan iyo sagaalkeeda uu ku dhameeyey soon ma jiray tiri caaisha howlaha marka aad bay uga warqabtay xadaanaa cali bnu xujr yaas asacdi qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar ibn abi kahiir alansaari can xumayd ibn abi xumayd alطawiil can anas bni maalikin radia allahu tacaala canhu anahu su'ila waxaa la weydiiyey can sawmi nabiyi nabiga soonkiisi baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaana yasuumu nabigu wuxuu soomi jiray min ashahri bisha xaggeedu wax ka soomi jiray xataa naraa ama xataa nura ilaa ana u aragno anlaa yuriidu ama anlaa yuriida inuusan doonayninba an yuftira marka antu hadday noqoto mukafafa min athaqiila waxaad dhihi jirteen macnuhu wuxuu noqon in la godo anahu laa yuriidu ay noqono ficilki in la goday noqonaysaa mudaaric ahaa anahu laa yuriidu asagoon doonay inuusan doonaynin an yuftira inuu afuro haddii an timastireed ay noqotona ee cadamu iraadat اlfiri bay noqono masder baynu u bedelayna xataa naraa ilaa aan u aragna ama nuraa aanu u malayno cadama iraadatihi an yaftura ay lilfiri bay isu bedelaysaa markaa ficilkiina waan kordhabaynaa anlaa yuriida buu noqon marka gabagabada waxaa weye kaana yasuum min ashahri bishuu nabigu wax ka soomi jiray xataa naraa aw nuraa annahu laa yuriidu an yufira nabigu bishuu soomi jiray bilaha kale hadee shacbaan iyo muxaram iyo bilaha kaleu nabigu soomahayaa ilaa aanu isdhanamaba afurhayaba uu dhamaystiri doona wadi doona siduu u badiyey badankeed ba lagayaba inuu soomo nabigu wayafuru waa afuri jiray wayafuru waa afuri jiray xataa naraa an laa yuriida iyo an laa yuriidu waa isku kaamid weeye sida ciraabka hadda aynu sheegno baa ku jira ilaa aanu isdhahno an laa yuriida maba doonahaya an yasuma inuu soomo minhu min hada shahri shay-an wax uu ka soomaba bilaha qaarkood nabigu uma soomahaya inaas dhaanu wada hayaa oo dhowr bilood bu israaci inuusan afur soomaynin oo faraha ka qaadi ilaa wuxuu is yidhahdaa nabigu shu sanadkan soomku waa iska badaayay sunnaha ahaa wa kunta waxaad ahayd buu yidhi anas laa tashaa-u midkaan doonin an taraahu inaad suubanaha aragto min alleyli habeenka xaggiisa musalliyan isagoo tukanaya ilaa haddaad doonto ra-ayto nabigaad arkaysaa musalliyan isagoo tukanaya walaa turiidu ma doontid weeye ama walaa tashaau ma doontid an taraahu naa'iman ilaa ra'aytahu naa'iman miskaasis kugu xidhan tahay haddaad damaacdo inaad nabiga aragto isagoo jiifana isagoo jiifa waad helaysaa habeenkii yani waxaa way nabigu habeenka dhismood bixin jiray qaybna waa seexin jiray qaybna waa ka tukan jiray ayb marka qaybta hore haddana khusaysa ee fitriga iyo soomka ah ayaa baabka kumuna lamid ah hadiga nabiga marka haddii dhexdhexaad ah oo soomkana aan ka tagaynin oo aan faraha ka qaadaynin sunnada ah aadna aan u badinaynin oo sanadkao dhan ba aan soom ku dilaandilinayn ayuu ahaa dhexdhexaadkaas ayuu wax ku waday xadaثna maxmud ibn haylan abu axmed almarwasi qala xadaثna abu dawud aلطayaalisi qala xadaثna shucbaة bn اlxajaaj can abi bishrin wasmhu jacfar ibnu iyaas sidaasaa saxa alyashkuri magacaasa hadda meesha ku saxan hadda ka hor waxaan maran umalay inuu yahay abi kalaa jiro asna dabaqadan ku dhow oo la yidhahdo bayaan ibnu bishir oon soo maray baa isaguna jira marka kaasaan ku khaladnan umayn laakiin sabaabku ninkaani waa jacfar ibnu iyaas alyashkuri min ahbat الnaasi fi saciid ibnu jubayr walaysa bibayaan ibnu bishr abu alkuufi qaala wuxuu ihi samictu saciida bna jubayrin saciid bna jubayr baan arkay <clears throat> yaan maqlay cafan samictu saciid bna jubayr baan maqlay isagoo xadiidka ka tabinaya can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaal kaana nabiyu nabiga ilaahay wuxuu ahaa yasuumu kii sooma soom buu bilaabi jiray xataa naquula ilaa aanu isdhaahno maa yuriidu nabigu maba doonahayo an yaftira inuu afuro minhu min ashahri ayib ama minhu min asawm soomka inuu ka afuro maba doonahayo buu soomka nabigu taagi jiray oo wadi jiray wayafturu waa afuri jiray xataa naquula ilaa aanu isdhahno maa yuriidu nabigu ma doonahayo an yasuuma inuu soomaba markay yastamiru fi lfiri bayuu ujeedaa saxaabigu wamaa saama ma soomin shahran kaamilan bil dhammaystiran mundu qadima almadiinata madiine intuu yimid laga bilaabo ilaa ramadaan marka ibnu cabaas iyo caaishaba qadiyadaasi waa isku waafaqeen xadaana maxamed bishaar bundar sheikhu ljamacati qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu hadiy abu saciid alcambari can sufyaan athawri can mansuur ibn muctamir asulami can salim ibn abi ljacd alqatafaani can abi slma ibn cabdالraxman can umi slma um اlmuminiin qaala waxay tihi maa ra'aytu الnabiya nabigu ma ma arag bay tihi salى اllahu alayh wasalam yasuuma isagoo soomaya shahrayn laba bilood mutataabicayni isdaba joogo israacsan ilaa shacbaana wa ramadaan shacbaan iyo ramadaan mooye laba bilood isku xigta nabigu isagoo soomay ma arag bay tihi marka bilaha kale si goosgoos oo halbaateel oo yuu u soomi jiray oo marka aan xidhiidhin laakiin shacbaan iyo ramadaan haddi waa isagoo waajiba laga tegi maayo sagaal son bun naga ramadaan ka soomay <clears throat> intii la faradi lahdi intaan buba nabigu noolaaba sal ly waslam shacbaanna intuu noolaa uun soomahayay markaa intii la tashriiciyo la jiday soonka <clears throat> qaala abu ciisa tirmid wuxuu uhi hada isnaadun saxiix sanadkani waa sanad fayow wahaakadaa qaal sidaasuuna yidhi buu ihi raawigu oo qaalada hadde waxaa noqon waa salim salimna biljacd alkhaطafaani haakada qaala an can abi salma can umi salma saasuu u wariyey bui sanadka wuxuu ka dhigay can abi salma can umi salma warawa hada xadiida xadiidkan waxaa kaloo wariyey غayru waaxidin min aruwaad hal wax ka badan oo xufadaa wariya can abi salma can caaishay ka dhigaan waxaa la hayaa o ruwaad isku hayaan saxaabiyu lxadiidi ma caaisha mise waa umu salma isku hayaan iyagoo wada marhaya abu salma marhaya oo ardadu kulli abu salma uu madaaru lxadiid yahay haddana saxaabiga xadiidku macaaisha mise waa umu salama bay isku qabteen tii buu rabaa xaafidku inuu tawjiihiyo uu ka hadlay abu ciisa tirmidi can nabi sal l slam wayaxtamil waxaa suuragal abuuri ah, ardadu dhib ma qabtee in sheekha abu salame madaarulxadiidka ah waa asagu laba sheekh lahaa oo caaishana xadiidka uu ka maqlay umu salamna uu ka maqlay marka waa nabad iyo caano weeye kolba mid baad soo bandhigaysaa wayaxtamilu an yakuuna waxaa suuragala inuu yahay abu salma ibn cabdiraxmaan aلzuhri qad rawaa alxadiida can caaishata wa umi salamata jamiica can الnabiy si wada jir ah inuu labada hooyooyinkeed hooyooyinkunba uga maqlay xadiidka oo markaa kulba mid uu tabin jiray weeyaan marka waxaa weye taasaa suuragala buuri mar haddii ixtimaalkaa waarid yahayna takhtiada lagu degdegi maayo ruwaadda gafe iyo hebel baa meel ka dhacay iyo hebel baa shuduud ku dhacay iyo mar haddii ixtimaalka uu waarid yahay waliba ixtimaal qawa uu yahay waxaa la isku bedelaya uu saxaabi yahay abusalamana uusan hayn nin sahlan hawshiisu marka waa waa maxay waa xadiid waaxida lahu shaykhaan uu ka wariyo laba sheekh wax ka wariyo abuumu salame iyo caaisha ah macnahaas ujeedaa xadaanaa hanaad ibnu sariy abu sariy alkufi qaala xadaanaa cabd bnu sulaymaan alkilaabi can muxamed ibni camr qaala xadaanaa abu salama xadiidkii marka manihii hore oo kale ahaa ayuu hada caisha tilmaamaya imaamku caisha uu tilmaamayo qeybka keenay xadana abu slm an caaisha qaalat waxay tihi caaisha lam ara ma arag rasuul lahi subanaha ilahay ma arag yasuma isagoo somay fii shahrin bil akara min siyaamihi lilahi fi habaan fii shacbaan ma arag bay tihi bir nabiga isagoo sooma ka badan intuu soomi jiray bishacbaan akara in ka badan min siyaamihi soomkiisa lilahi rabbi u soomi jiray fii shacbaana bisha shacbaan kaana yasuumu shacbaana shacbaan buu soomi jiray ilaa qaylan wax yar mooye wax yar buu ka tegi jiray bal iska badaa inuu wax yar ka taga kaana yasuumuhu kullah dhammaantii buu soomi jiray dhammaantii ayuu soomi jiray maqsuudkuna iiraabka ku jira balna ma aha calaa xaqiiqati cinda ahli اcilmi waxay leeyihiin wa almubaalaqatu fii qilati maa kaana yuftiru minhu waa mubaalaqa fii qilati maa kaana yuftiru minhu shacbaan wuxuu ka tagaa aada u yaraawe nabigu shacbaan ma wada soomi jirin haddii lagaga tago ilaa qaliilan wax yar mooye waxay ku dhici kartaa inuu labaatan nabiga ka soomo tobanna uu ka tago waxay ku dhici kartaa inuu labaatan iyo saddex ka soomo toddoba berina uu ka tago laakiin bashu waxay faa'iidaysay maalin ama labu ka tegi jiray yani xusigahaya inuu dhammaystiro wey labaatan iyo toddoba labaatan iyo sideed buu ka soomaya labaatan iyo lix labaatan iyo sagaal inuu ka sooma laga yaaba maalin besa uu ka tago soddon bisha ku dhammaato marka itiraafku laysa calaa xaqiiqati huna basha ah bal wa mubaalaqatun fii qilati aw fii taqliil maa kaana yuftiru minhu wuxuu nabigu ka tegi jiray shacban uu kasoo reebi jiray ayaa la yaraynhaya saasay culamadu leeyihin waana macno saxiixa weeye lanno haddii saa aan la yeelin axaadiisa hore iyo kuwanaa iska hor iman ayib shacbaan ma dha bil aan ramadaan nabigu weligii ma dhammaystirin baan hadda soo maraynay wamaa saama shahran kaamilan mundu qadima almadiinata ilaa ramadaan baynu soo marray ayib marka xadiidkani kaas macnahaasay culma ku jamcinayaan wuxuu marka hadduu laba iyo maalin iyo hal laga kacana dee tirada marka la fiiriyo wuu hebel waa dhamaystiray wy hebel waa dhamaystiray nin baa ku siinaya sagaal boqol iyo konton shilin muxuu ku siiyey kun shilin bu si ad leedahay kun shilin buu isiiyey maxaa jira hade waba kama maqanay maogta maxaa ka maqan konton shilin wax la sheega ma ayib sidaas wey <clears throat> xadana qasim ibnu dinar alkufi shayku muslim wالnasa'i wbn maaja mxuu ahaayey wtirmidi waa sheiku muslim wالnasa'i ibnu maaja wtirmidi qala xadaana cubayd llahi bn musa alcabsi ibnu badan waynu soo maray waa nin imaama ila anahu yatashayac ninkay axmed iyo isku galeen yaxya muciim wey waطalq ibn hanam alkufi can shayban ibn cabdiraحman الnaxwi can caasim ibn abi najud ibn bahdl almuqri alimaam اlmuqri riwaayadan aad akridaan riwaayatu xafsin can caasim ninkii iska lahaa wey qur-aankan aada akridaan qiraa'adiisa ee addaan loo badan yahay markii aynu ka guurray teenna hore kasoo guurray caasim ibn abi najuud ama ibnu bahdala la yihahda waa nin xujatun fi lqiraa'aat saduuqun fi laxaadii axaadiidta kuma tabar badno fannigan qiraa'aadku yuu balaayo ku yahay marka waxaa la yihahda waa xujatun fi lqiraa'aati wاlqur'an lakin baab اlaxaadiid waa nin saduuq iyo xasan xadiiduhu ayb mararka qaarkoodna qad yudacafu licilat ukra caasim ibn bahdla ama ibn abi najuud baa layahay ibn abi najuud an zar bni xubayshin can cabdillahi bni mascuud qaala kaana rasuulu lahi sal ly slam yasuumu nabigu wuu soomi jiray min gurati kuli shahri bil kasta caddadeeda uradu waa caddada bil kasta caddadeeda alaaa ayaamin saddex baribu ka soomi jiray wa qala maa kaana yuftir waxaa yarayd inuu afuro yowma aljumcati maalin jumcaana nabigu maalin jumca inuu kusoo beegmo isagoo afurana waa yarayd khamiis buuna raacin jiray inta badan nabg sal slam ayib ama maalinka dambeeyuu ku qaban jiray xadaana abu xafs camr ibn cali alfallaas shaykhu ljamaca waynu soo marray ila tahay qaala xadaanaa cabdullahi bnu daawuud ibnu caamir alhamdani can thawr ibn yaziid kana yara lqadra wa min rijaali ljamaca ila anahu rumya bilqadr waynu soo marray can khaalid bn macdan wa imam iqa min rijaali ljamaca ila anahu yursilu kaiira can rabiicata aljurashi rabiicatu bni camr rabiicatu bni camr aljurashi baa leyay can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat kaana الnabiyu waxbaan ka booday afwan marxaba sheekh ibraahim xadaثna maxamud bn khaylan maanan gaadhin xadaثna abu xafs camr bn cali alfallaas baa ii yaala balaiska suganaan kusoo galaa laga yaaba kitaabtuna isdama marsan yihin baa laga yaaba can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yataxara kii ku dadaala sawma aliniin maalinka isniinta soomkeedu ku dadaali jiray iyo walkhamiisa khamiista labada maalmood nabigu ku dadaali jiray inuu soomo bilaha ka soomo ciladuna waynu gaari doonaayo acmaasha ilaahay loo bandhiga maalinka khamiista iyo isniinta ah nabigu waxaan jecelahay marka odhan jiray anoo sooman camalkayga in la cardiyo la geeyo ayb ama maalinka camal saalixa lai gudbiyo ilaahay loo geeyo xadaanaa mxamed bnu yaxya duhli annaysaburi qaala xadaanaa abu caasim annabiil daxaaq bnu mahlad can muxamed bni rifacata ibnu taclabata alquradi waa maqbuul bimacnaa lay min xadiidi maa lam yutaabac can suhayl ibn abi saalix can abihi abihi abu saalix dhakwaan baa la yidhahdaa magaca duqa abu saalix bana kunyadiisii can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana الnabiya salى اllahu alayhi waaalih wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi tucradu alacmaalu acmaashaa la bandhigaa acmaashaa la bandhigaa yowma alithniini maalinka ithniinta iyo walkhamiisi maalinka khamiista fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada camali camalkii ilahay in loo bandhigo ilaahay la horgeeyo wa ana saa'imun anoo sooman xadiidkaani intiisa kale waa fiican yahay laakiin lafdiga ah wa ana saaiman waxaa la infiraaday min xadiidi abi hurayra waxaa la infiraaday wadaadkan maxamed bn rifaacata ah maxamed bn rifaac musaclabat alquradi daciif baa la infiraaday can suhayla kala infiraaday ruwaadda kale ee xadiidka suhayl bn abi saalix ka qaata intan dambe wa ana saaiman kuma daraan wa ana saaimun kuma daraan marka ninka la infiraan waa fi cidaad almajaahil walmajhuuliin weeye ninka noocaas wuxuu la tafaruday munkar baa la ictibaariyaa waana daciif macnahaas marka ma ana ku baraarugin baan umalay markii horeen kitaabka akrinay marka eh, laakiin macnaha axaadiid kale kusugan yahay macnaha noocaana axaadiid kale kusugan yahay oo min xadiid abi hureyra aan ahayn waxaanu ujeednaa xadiidka abi hurayra ee ka imanaya min ariiqi suhayb abi saalixin can abi can abi hurayra dikru siyaam waxaa la tafaruday wadaadka muxamed ibn ribacata ah alquradi oo ninkaasna waa miman laa yuqbalu tafaruduhu waynu hawshaasaynu uga jeednaa iyadoo sidaa tahay haddana <clears throat> macnaha xadiidku xataa haddii la daciifin lahaa gebi ahaanba isaga lagu cillayn lahaa isagoo ariiq kaleu ku wariyaa muslim ku wariyaa oo ariiqan ka fiican daara baa tatabuciisa ku sheegay oo duray hawsha muslim oo wuxuu isagu qabaa inuu xadiidku mawquuf yahay xataa hadduu mawquuf yahay o calaa abu mawquuf ku yahay wa mima laa yuqaalu bira'yin waijtihaadin waqiyaasin weeyo marka xukmu marfuuc buu qaadan xadiidku waa marfuuc waana sugan yahay waa saxiix laakiin waxaan leenahay hadduu yahay min xadiidi abi hurayra dikru sawmi mima tafarada bihi waxaa weeye maxamed bn rafacat alquradi oo ninka eh, daciif ah <clears throat> si kalena eh, xadiid kalena marka waa sugan tahay inaan qaybaba gaadhna laga yaaba xadaanaa maxmuud ibnu haylan abu axmed almarwazi qala xadaanaa abu axmed aلzubayri iqat imaam ila anahu yakطأ baan soo maray fi xadiid athawri ومعaaوiyaة بن هiشhاaم الqصاr الكوفي صدوq lahu أwhاam waana waحيid bتrjمة في ada trjamaynu soo sheegnay qaala labadaa wadaad أbu أحmed الزubayri iyo معaawiya بن هiشhاaم xadaثnaa سفyاn الthawrي haddii abu أحmed uu yahay waxaa la odhan laha waa ضaciif sanadku lakin waa maqrun بمعaawiyaة بن هiشhاaم الqصاr عan maنصوr بن معتmر عan khayثmة an caaisha khayamo bn cabdiramaan khayam bn cabdiramaan bn sabrata aljucfi baa la yidhaahdaa can caaisha radi allahu tacaala canha inqiaac baa ku jira sanadka lana khayama ibn cabdiramaan ibn cabdiraxmaan lam yasmac min caaisha lam yasmac min caaisha inqiaac baa marka sanadka kujira ku jira qaala caaisha waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa yasuumu kii sooma min ashahri bisha xaggeeda asabta sabtiduu ka soomi jiray iyo walaxada axadda xigta iyo walitniin bisha koobaad sabtii axad isniin buu ka soomi jiray wa min ashahri alaakhari bisha kale ee xigtana wuxuu ka soomi jiray althulahaa talaadada usoo horaysa iyo walarbicaa walkhamiisa saddexdaasuu ka soomi jiray xadiidkani waa macluul cinda ahli lcilmi dhowr ciluu qaba cillada koobaad waa inqiaaca khayfa bin cabdiraxmaan ibn abi sabrat aljucfi lam yasmac min caaisha waxaa kaloo uu qabaa ikhtilaaf fi arafci waalwaqfi oo waxaa laisku khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa min qawli caaishata wa fatwahaaba iyo ficil ayadu ay samaynaysay mise waa marfuuc ilى marka waa macluum bاlاktilaafi e, e, e, fi اlwqfi wالrafci waxaa kaloo lagu cileeyaa shaahid ma laha matniga noocan ah ee u yimidna shaahid ma laha ayaa lagu cileeya cilo afraad wadaadaha qaar waxay leeyihiin xadiidka caaisho caanka ahaa yuuba ka hor imanaya xadiidkan wuxuu tilmaamay bisha koobaad nabigu inuu sabti axad isniin ka soomi jiray bisha xigtana talaadii arbac iyo khamiis waxaana iyada ka sugan oon gaari doonaaba intii la la yihi nabi maxamed bbi e, bilaha maalmahee buu ka soomi jiray oo lagu yidhi min ayi ayaami shahri kaana yasuumu calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tihi lam yakun yubaali min ayi ayaami shahri yasuum lafdigii saxiix muslim ku yimid nabigu uma aabayeeli jirin bisha maalmuhu ka soomaayo saddex belun baa u qoondaysneed belwa inuu ka soomota iyadu ma dhaafi jireen suubanuhu hadduusa mararka qaarkood bil badankeed uusan soomin marka lam yakun yubaali bay tiri min ayi ayaami shahri yasuum uma aaba yeeli jirin maalmaha uu bisha ka soomahay tii uun kusoo aada ayuu soomi jiray inta badan inuu toogtana waa laga yaabaa muxuu ahaayey ayaamulbiidka ama uu toogto khamiista isniinta xadiidkan marka cumuumkiisa ama ilaaqiisa wuxuu ka hor imanayaa xadiidkan hadda meesha ku qoranoo inuu nabigu u aabayeeli jiray oo bil walba uu markaasi sabti iyo axad iyo isniin xigtana talaadiyo arbaciyo khamiis tartiibkaasu khilaafsan yahay sidaa darteed xaafidna xajar isagu wuxuu rajaxay fatxulbaariga mujalladka afraad laba boqol lixdan iyo toddoba wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay xadiidku ayib riwaayat ibn hadi mawquufa sheekh albani wuu daciifiya xadiidka marka cilalkaasuu qabaa haddii unaad dacfigiisa aada maqasho inqiaac iyo ikhtilaaf fi rafci walwaqfi iyo cadamu shaahid iyo wuxuu qabaa iyo nakara matniya nakara macnawiya oo ka hor imanaysa axaadiistii kale xadaثna abu mصcab almadini axmed ibn abi bakr almadani الzuhri can malik bni anasi can abi nadr abi nadr waa kuma abi nadr abunadr waa almundir ibn malik dhowr koorna wayna soo maray ninkaas waxaad u qaban lahdiin ninkaa sheegi doona almundir ibn malik inuu yahan filhaya dabaqada asaga inta badan dhaca can abi salm cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat ma kaana rasuul lah rasuulka ilaahi ma ahayn yasuumu kii sooma fiha fii shahrin bil gudaheed akara wax ka fara badan min siyaamihi fii shacbaan intuu shacbaan soomi jiray shacbaan buu nabigu soomkeeda badan jiray waana soo maray xadaanaa maxmuud ibnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud aطayaalisi wasmuhu sulayman ibnu daawuud xadiidkuna musnadkiisuu ku jiraaba qaala xadaana caan buu ku yahay tirmidi jaamiciisi iyo kutubtiisao dhan aad yuktaru riwaayata an ayaalisi yuktaru riwaayata can ayaalisi marka musl ayaalisi wuxuu ku sheegay oo dhan imaamku waxaa laga yaaba inaad ku artay fi jaamic tirmidi wa fi shamaa'ili kutubtiisa aad ku dhex aragto odan waxba usan kaa baxsanin baa laga yaaba sidaa darteed ba axmed shaakir markuu taxqiijinaya tirmidiga nusaqdu wax ka taxqiijinaya mutuunta iyo asanida waxaa kamid ahaa musnad ayaalis waxaa jira ilan waa maalig hadda wadaadaha mare ee sitada ah axaadiidta badan ay ka wariyaan waxay ku jirtaa fii muwaaihi bay ku jirtaa marka saas asal kalo kuu noqon ood wax ka saxto mararka qaarkood qaala xadaanaa shucbat bn xajaaj an yaziid arishk yaziid ibn yaziid arishk ibn abi yaziid arishk cafwan qaala samictu mucaadata binta cabdillaahi alcadawiya eh, alcaabid azaahida qaala waxay tihi qultu licaaishata caaisha waxaan ku idhi akaana rasuul اllah rasuulka ilaahi ma aha yasuuma kii sooma alaaa ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil walba qaalad waxay tihi nacam waa soomi jiray bil walba saddex buu nabiga ka soomi jiray qultum waxaan idhi min ayihi kaana yasuum min ayihi ay min min ayi ayaamihi ujeedaa min ayihi ay min ayi ayaamihi ay min ayi ayaami shahri baa loo jeedaa hade min ayihi kaana yasuum maalmaheebuu bisha ka soomi jiray qaala waxay tihi caaisho kaana laa yubaali min ayihi ay min ayi ayaami shahri saama uu soomo xadiidka horena muxuu maalmuu toogan hayay bisha koowaad sabti iyo axad iyo isniin ta talaada iyo arbaca iyo khamiis oo saddex beriya bil walba saas xadiidkana waxay tihi maya nabigu wuxuu toogan jiray ma jireen <clears throat> saddex maalmood baa u go-onayd u qoondoysna marka tii doontaa ku hagaagto marka qolyaha horena kaara matniya macaawiga ku jirta xadiidkan ay ku bushinay xadiidka waxaana usii kabageliyey isagoo dee caga badan aan ku taagnayno macawlun bilwaqfi macawlun bilinqiطac baan ujeedaa wاlikhtilaafi fi lwaqfi bay markaasi eh, usii eh, markaasi kusii oojiyeen qaala abu ciisa tirmi wuxuu i yaziid arishk yaziid arishki huwa yaziid addubaci albasri wey wahuwa hiqat imaam wuxuu rabaa inuu marka eh, ninkaasi ka yar hadlo hawshiisa rawaa rawaa canhu shucbatu shucba wax ka wariya shucba raggu wax ka wariya rag culus weeyahadi shucba in badan kaana yantaqi rijaal wayanquduhum waa naqdin jiray wa cabdulwaari bnu saciid baa wax ka wariya wa xamaad bnu zayd وiسmaaعيل ibrahim بن culya وغayru waaxid min الأma hal imaam wax ka badan baa ninkaa ardo u ah yزيid الrishki ah wahwa yزيid الqاsim yزيid الrishki iyo yزيid الqاsim waa isku mid yزيidki wax qaybin jiray wey qaasimku wayuqaalu waxaa la alqasaamu ninkii dhulka qaybin jiray beeraha iyo dhulku qaybin jiray oo soodimo u samayn jiray dowladdana hawshaa u dirtay wاrishku biluغati ahli اbasratina huwa اlqasaam waa inaga soo maray rishkuna luqada iyo lahjada reer basra marka la eego waa ninka dhulka qaybsha ama duurta ama xoolahaba qaybiya qasaanka ah waxaan kaloo soo mari rishkigu inuu yahay noqon karo mucarab farisi ah oy culamada qaarkood tilmaameen inuu yahay kathiru lixya ninka garhka weyn rishki waa la yidhaha asagoo labadaa la macnay sheegaan rishkiga in lagu xambaaro culamadu intaa marka un tacliiq iyo tawdiix zida rishki ku saabsan axad ruwaad اlxadiid xadaثna haarun بn isxaaq alhamdaniy qala xadaثna cabdah bn sulayman alkilaabi can hishaam bni curwata can abi curwata bn zubayr can caaisha radi allahu taعala canha qaalat kanat kana caashuura bisha maalinka caashuura wuxuu maalinka tobnaadeed bisha muxaram waa la garan bay la tahay yowman buu ahaa tasuumuhu qurayshun quraysh ay soonto fi ljaahiliyati caashuura maalin ay quraysh weynaysu ahaa fi ljaahiliya islaamka ka hor wa kaana rasuulu llah rasuulka ilaahina wuxuu aha salى اllahu alayh ali wasalam yasuumu asna waa soomi jiray falamaa qadima almadiinata markuu madiine nabigu soo galay saamahu waa soomay nabigu waa soomi jiray ima ilhaama min allahi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay ku ilhaamiyey ama inuu quraysh nabigu markaa ku dayday ama inuu ahlu kitaab ku waafaqay intaba waa suuragal inuu kamanaasi laabaso tolki uu la soomi jiray iyo in ahlu kitaab uu kaga dayn jiray iyaguna way soomi jireen way weynan jireene iyo in ilhaam min allah iyo saddexdaa ixtimaalba waa waarid bay culimmadu leeyihiin wa kaana rasuul lah yasuumuhu falama qadima almadinata markuu madiina soo galay saamahu nabigu waa soomay caashuuraa wa amara annaasa ay wa amara bisiyaamihi in la soomana waa faray falama fturida markii la farad yeelay ramadaanu bishii ramadaan markii la waajib yeelay kaana ramadaanu ramadaan wuxuu noqday huwa alfariidata isagaa faradkii noqday wa taraka caashuuraa cashuuro oo bisha muxaram ama zake loo yaqaana sanadka kowgiisa sanadka islaamka maalinka tobnaada ayuu soomay sagaalaadna wadaada ku fasir ibn cabaas kamid yahay oo cashuuro sagaalaadba ka dhigahaya faman shaaa ruuxu doonaa saamahu waa soomi jiray waagi dambe waman shaaa ruuxu doonana taraka waa ka tegi jiray maxaa farad baa yimid faradkan waa la nasakhay idaa nusika alwujuubu baqiya alistixbaabu aw inadbu meeshii la odhan jiray wey mar haddii wujuubkii cashuuro la nasakhay soomkeedii waxa oo ramadaan lagu bedelay waxaa istixbaabkii sunada weli baaqi ah ayib waxaana u weyneyn jireen waa maalin ilaahay u gargaaray nabiy muusa nabiy ciisa nabiy nuux xataa doontiisii ay juudiyi kusoo degto ilaahay ka badbaadiyey araqi manaaqib dhowra noocaasa ayaa loo sheegaa qaybna hadee waa haabito axaadiid baa ku timid qaybna waa un riwaayadii aathaar culammadu ay tabiyaan wey xadaanaa maxamed bashar bundar sheikh ljamaaca qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdi qaala xadatanaa sufyaan athawri can mansuur ibn lmuctamir ibn اlmuctamir can ibrahim ibn yaziid الnakhaci can calqamata bna qays qaala sa'altu caaishata caaisha waxaan weydiiyey su-aalkii waa kani caaishaan wax weydiiyey akaana rasuul اllah rasuulka ilaahi ma aha yakusu kii ku gooni yeela min alayaami ayaamaha xaggooda shay-an wax ku gooni yeeli jiray maalmaha bimacnaa cibaada ma ku gooni yeeli jiray wey akaana yakusu min alayaami ay shay min alcibaada shay min alqiyaam min asiyaam min tahajud min atasaduq yani camal khaasa maalmaha qaarkood massingeraa loo jeedaa qaala waxay tihi kaana camaluhu diimatan camalka nabigu wuxuu ahaa diimatan ay daaiman diimatan daa'iman camal joogto ah ayuu ahaa wa ayukum kulliba kaga xukmay nink nin lamidaba lama arko ya waa riwaayat mahdi waa mawquufo ah maya riwaayad mahdi baa mawquufo ah kuwa kala khaldamay ha isaga riwayat mahdi hiy mawquufa riwayat mahdi hiy mawquufa maduna xaafidku rajaxayo wey <clears throat> kaana camaluhu camalka nabigu wuxuu ahaa diimatan joogtu ahaa waa joogtayn jiray waxay ujeedaa marka su-aasha la weydiiyay jawaabtay bixisay waxaad moodaa daahirka inaysan isdabooleynin laakiin waxay ujeedaa nabigu takhsiiskiisu ma ahayn takhsiis uu la doonahaya maalme hadduu camalka bilaabo meeshuu ku bilaabay u dayn jiray goobtuu ku bilaabay iyo maalinkuu ku bilaabay u dayn jiray marka maalmaha qaarkooda nabigu marka joogtayn jiray caadadiisiibaa dhaqanka ahayd ee ma ahayn maaluu gooni u maagi jiray ma jirin bay ujeedaa ay diimatan ay daa'iman wa ayukum yutiiqu kiine baa ka rahaya maa kaana rasuul llahi yutiiq nabigu wuxuu awoodi jiray yaa awoodi kara naw inaan mar cibaadada badino oo mar iswaallo oo mar haddana yar gaasiro oo haddana aan kufno oo kacno oo baan kari karraa laakiin wax joogto oo hal laybal ku taagan oo hal nidaam ah oo hal nasaq ah waa ku adagtay aadamuhu marna futuur baa ku geli waad gaabin marna xoogu nashaad baa ku geli kor baad u yardhigi hoos baad u degi waxaan toos u wada karin lama laakiin nabigu siduu hal eh, nidaam wax ku wada jiro isku miisaaman saasay ujeedaa xadaanaa haarun ibnu isxaaq qaala xadaanaa cabda haarun ibnu isxaaq alhamdani xadaanaa cabd bnu sulayman alkilaabi can hishaam ibni curwata can abiih can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat dakala calaya rasuul اllah rasuulka ilaahi baa iisoo galay walxaal cindi imra'atun haweenaya ila joogto riwaayaad kale oo xadiidku leeyahay xasanat lhay-a gabar quruxsan oo shani ka muuqdu ahaa xasanat lhay riwaayo kale imraatu min bani asad min bani asad qoyskaa reer bani asad bay ka qaatay reer bani asadka marka qoyska uu zubayr ka dhashay inuu yahay baa dhici karta ama qolyihii kale ee reer bani asad ree muxuu ahaay waagii dambe ayaguna ridoobay xanafiyiinta iyo qoyskaasi xaggiisa kasoo jeed dariska ahaay wa imraatun haweene alxawlaa in looga jira magaceeda riwaayo kalaa sheegtay alxawlaa faqaala nabig wuxuu uhi man haadihi gabadhan waa tumar caaisha kula joogta qultu waxaan ihi fulanatu heblo weeye magaceeda bay sheegtay laa tanaamu leyla habeenkii ma seexato habeenkii waa cibaadaysataa faqada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaykum laazima oo ogaada min alacmaali acmaasha xaggeeda maa tutiiquuna waxaad awoodaan camalka waxaad awoodaan la imaada habeen habeenkao dhan bay soo jeedaa way cibaadaysataa daahirku waa hawlaan la wadi doonin oon la kari karin weeye shaahidka iyo markhaatigaasna waxaa weeye curfiga iyo caadada bani aadamkaa lagu yaqaanaya dabci baa lagu garanaya fa wallahi allaan ku dhaartee laa yamalu llahu ilaahay idinka daali maayo xataa tamallu ilaa idinka addaashaa wa kaana axabba dalika wa kaana axabba dalika kaa midka loogu jecel yahay wey axab alacmaali baa loo jeedaa axab <clears throat> alacmaali ilaa rasuuli baa loo jeedaa ilaa rasuuli sal l slam aladi waa camalka yaduumu u joogteeyo alayhi dushiisa ama saaxibuhu ninkiisu ruuxa camalka khayrka ee ruuxa uu joogtaye u wade uusan ka daalin camalkaasuna nabigu u jeclaa weeye xadiidkan munaasab wuxuu ahaa in kitbaab lagu sheega xadiis baabki shal aan soo maray fii qiyaami اleyl iyo tahajudka nabiga wax cilaaqaa uu leeyahay baabkaani ma muuqato ila waxaynu kusoo jiray sawm nabiy sal l slam soo ma ahayn sawm nabi baa inoo soo socday xadiidkan marka wuxuu khuseeyaa salaatuleyl buu khuseeyay ay qiyaamuleyl marka munaasaba daahira ma muuqanayso qolyaa laakin waay munaasabadu waxaa weeye <clears throat> nabigu soom iyo salaadba camal aan la wadi karin oo lala iman karin in la yimaado wuu diidi jiray mana ogolayn isaguna salaad iyo soomba wuxuu kala iman jiray shay uu joogtayn karo saasay wadaadaha qaarkood odhanayaan qaybta ku saabsan fawallahi laa yamalu llahu xataa tamalu waa un waxay la mid tahay aayadihii badnaa baabkiisun baa la mariya inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kayda am yuriiduuna kaydan faladiina kafaruu hum lmakiiduun wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun waid yamkuru bika aladiina ilaa akhiri wayamkuruun wayamkuru llah wallahu khayru maakiriin makriga iyo kaydka iyo istizaaga iyo sukriyada iyo maliga iyo laba madhab bay culumadu ka qabaan madhabka koobaad madhabka muran aan lahayn in la ilaaqo sifaadkaas naqsina noqon kara ammaana noqon kara ee labada wej ixtimaala iyadoo mujarada ah in la ilaaqo muxuu ahay inaan banaanayn baa loo badan yahay bal wadaadaa waxay leeyihin muranba qadiyaddan ma laha sukriyat llahi iyo istihzaa llahi iyo iyo ma dhihi kartid makru llahi iyo hawlaha noocaasa dhihi maysid bay leeyihin laakiin in la ilaaqo fii muqaabilati muqaabalati shay ilan shay baa hataa waxaa la diiday ilahay ilahay huwa daar la yidhaahdo ma way diideen laakiin addaar naafic waa in la raaciyo ilaahay waa dhibe wax dhiba addaar dhibkana keena haddaad tiraado haddii ilahay muxuu dhib dhib u keenayaa dhib iyo dheef allah keenaa quruxo ammaan ah labadaba waa awooda qudro wey dhib iyo dheefa rabbi inuu keeno addaar waad la soo istaagto nacbudara meesha ka soo bixi sifaat waxaa jira iyo muxuu asmaa aan la ogolayn iyadoon mutaxan oo keligeedoo mubda ilahay in lagu ilaaqa ama loogu yeedho ama lagu tilmaamo marka istihzaagi iyo kaydka iyo makriga iyo kor marka laga fiiriyo waa hawlaan wanaagsanayn isaalu shari ila algayri biariiqin khafiyin baa kaydku noqdaa iyo makrigu iyo isaalu shari ila algayri biariiqin khafiy in aada ruuxa dhib gaadhsiiso si uusan dareemayna aada u xaabiso ayib macnaha marka macno quruxsan ma aha kor marka laga fiiriyo laakiin ruuxii mutay ee horaa isagoo dhagarta sameeyey in lagu sameeyo gobanimo wey oo waxaa la yidhahdaa ninkii lawa kaa guba xagasha laga guba ayib ninkii geed kuu gala god baa loo galaa baa la yidhahdaa ninkii geedka ugu dhunta god baa lagu dhuntaaba ile geedku banaan buu joogaayo god baa loo galaa idan waxa weeye ruuxii dhibkuu sameeyey in asaguna la gaadhsiiyo markaasi waa min baab wajazaau sayiatin sayiatu miluha wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih tanadu ciqaab ma aha ee waa intiqaam to midii hore noo geysana ciqaab ma ahayn ee xadgudub iyo ictidaal ay ahayd cuquubadu ruuxu dembi uu galay in laga gooyo waa asalkeedu taanadan dambaa marka waxay noqon kartaa cuquuba laakiin uuladu cuquuba ma ahayn ee ictidaa iyo xadgudub bay ahayd laakiin waxaa loo ilaaqay midood baa cuquubo ah mar hadday tii dambe cuquubo tahay ta horena mujaanasi muqaabala ka dhaxaysa niman marka waxay leeyihiin kaydka iyo makriga iyo istihzaga iyo hawlahaas ilaahay baa lagu ilaaqi oo ficil ahaan muxuu ahay lagu tilmaami min baabi almuqaabalati walmushaakala waxayna oga jeedaan waa min baabi almajaaz walaysa calaa xaqiiqatihi bay oga jeedaan xaqiiqana ma aha inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahay waxba gaadi mahaye waxaa weeye markay dhagar iyo diinka ilaahay iyo muminiinta ay baabi'iyaan oo diinka la dagaalamaan yaan adigoon iska dhagan dhagano isdhigtaba anuguna markaasi ka argoosanon baabi'in ilahay w marka uu soo gaadahayay iyo wuxuu dhagrahayay midna ma jire ayagu maadaama ay dhagar ku kaceen dhagartii ciqaabti ka timid yaa waxay iyadoo noqotay ay u eg tahay wey suura ahaan ninkii in la dhagray ee isagaa dhagar sameeyey dhagartii jawaab ka timid wey isagoon iska dhagani bay nabarku ku dhacay nabarka isagoon dareemaynin ku dhacay wuxuu og yahay min xayu aahir wasuura inuu yahay xeelad iyo kaartiya dhagar buu egyahay min hada albaab baa la ilaaqi niman baa marahaya nimanna waxay leeyihiin oo sida loo badan yahay asobka ah min baab almuqaabala walmushaakala oo majaaza ma ahe waa min baab alxaqaaiq xaqiiqa wey ilaahay subxaanahu watacaala ku ilaaqi mayna kayd buu leeyahay oo sifa aan ka dhigi mayno istihzaa dhihi mayno laakiin kuwa muslimiinta ku jeejeesa ama ilaahay diinkiisa dhakra ilaahayna si aysan dareemaynin min xaysu laa yashcuruun walaa yaxsabuun baa rabbi kaga iman qad makara aladiina min qablihim faata allahu bunyaanahum min alqawaacidi fakara calayhim asaqfu min fawqihim wa aataahum alcadaab min xaysu laa yashcuruun wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun fandur kayfa kaana caaqibaة makrihim ana damarnaahum waqowmahm ajmaciin fatilka buyuutum khaawiyata bima dalmuu ina fi dalika laaayaati liqowmin yuminuun se yaclamuun bay ahayd ya yaclamuun idan markay muslimiinta iyo diinka ilaahay dhagraamay baabi'iyaan ayaa iyagoon iska dareeman oo isdhigtay oo baradli-a baa la baabi'in marka falkan iyo argooskan ilaahay subxaanaه wa tacaala min daahir wa suura waa maxay waa keyd iyo makri min xayu xaqiiqana waa waxay mutaan shay xaqiiqoy muteen weeye abaalkood wey furkoodba abaal loogu shubay marka xaqaa'iq weeye ee majaaz ma aha ilaahayna khalqigiisa qaybo kamid oo dulmay diinkiisii iyo ambiyadiisii oo dhagray oo baabiye oo ku jajeesay rabbina waa ka go min baab nasu llaha fanasiyahum baa kamid a ah. labadaa madhabbaa madhabka dambe ayaana xoog badan in cala lagu xambaaro xaggana aadan dhihin waa majaazi aad tirahda waa xaqiiqo wamaca dalika aad tirahda la ilaaqi maayo mujarade eh, muqaabal baa loo ilaaqi iyadoo wada socota ninkii wax dhakra allah dhakrahaya ninkii muslimiinta ku jeesjeesa ilahay baa ku jeesjeesi ninkii mxuu ahaay taataka iyo tabcad muslimiinta ku sameeya ilaahay isaguna waa gaadahaya hawlahaas dhankaasay laga ilaaqo laakiin iyadoo sideeda imtixaan haddii la ilaaqo waa sifo aan wanaagsanayn siba aan wanaagsanan weyaduu labada ra'yi baa jira tana marka baabki bay gelaysaa fa wallahi subxaana allaan ku dhaartay laa yamalu llahu ilaahay ka daali mahayo bimacnaa ilaahay dayn mahayo inuu khayr iyo hawaab iyo ajr idin siin xataa tamalu min alcamali ilaa camalkii kada ka daashaa min baab ilaaq marka daalkii oo nooga ahaa iyo malalka sa'aamada ahaa waa sifatu naqsin sifatu naqsin ilaahayna loo tiirin maayo ilaahayna loo tiirin maayo wadaaddo waxaan isku ogayn in wixii xadiida min baabi sifaat walasmaa aan la awline maxaad u aweesheen baa lagu odhan karaa waxaan leenaha annagu kullu ta'wiil ma diidno ninkii noo tirina been buu sheegay ninkii dhada salafku waxba ma awilaan bi hada aliطlaaq nusuustoo dhanba miday awilaan lama arko waa baatil warkaa asaga ta'wiilka aan daliil saxalayn baa anagu diidanahay daahirka in laga baxo min duuni daliilin sharciyin baan diidanahay laakiin atawiil aladii qaamat calayhi اdila waanu ogol lahay waajmaca almuslimuuna calى ana sifata اlmalali muntafiyatu can ilahi subxaanaه wa tacaala malalku iyo sa'aamadu inuu sifatu naqsin yahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala aysan u cunamin kuna banaanayn in loo tiiriyo xaaraanna tahay bay isku waafaqeen muslimiintu wahada alijmaacu waa sanad tawiil ijmaaca wuxuu yahay waa sanad tawiil haddii laa ta'khudhu sinat walaa noom la yidhi oo ilaahay hurdo iyo gamaayo iyo lumidnama qabato maxaa loo anfiyey waxay tustaa he cadam اlghinaa wاlcajzi wa cadam اlqudra wاlfaaqay tustaa madalkii laftirkiisi iyo sa'aamadii oo cad ilahay in loo tiiriyo suuragalba maaha ijmaaca isagaa baa nagu kalifay inaan dhahno ilaahay daali mahay bimacnaa waxaa loo jeedaa hawaabintiisi hawaabintiina inuu khayr idin siiyo oo ilaahay naxariis iyo fadli idin siiyo rabbi dayn mahay laa yamalu ay laa yatruku min aلthawaabi wاlإxsaani ilaykum wey xataa tamaluu marka ta'wiilka anagu waa ta'wiil qaama calayhi اlijmac idinkuna aydan khilaafsanayn annaguna aan ogolahay laakiin kiinu nusuus cadcad oo weliba mutawaatira ah oo qaطciyaad ah baad rabtaa in luqjubaar ku qabataan sifa aan sifatu naqsin ahayna laa caqlan walaa sharcanna aad baabiisaan baad dooneysaan warka anagu inahaasu ku kooban yaha dagaal baan baa ka jiro wadaada xataa yidhi sifatulmal baa la sugaya loo tiriyo oo waa jiraan laakiin hawshu intaasay ku gabagabaysan tahay marxaba sheekh maxamed a ha markaasay daba taagan yihin barak allah fik xadana abu hishaam moxamed bn zid arifaaci sheiku man inshaalla inogu horeysaba sheiku muslim abi daawud watirmidi ibn maaja afar arbacadaasa ka wariy ibn maaja tirmidi iyo abu daawud iyo muslim yani waa sheikh jamacati ila bukhaariya wالنasaa'iya wa sheikh jamacati ila bukhaariya wالنasaa'iya waa nin aan xoog badnayn laysa biqawiyin laysa biqawiyin qala xadaثna ibn fudayl moxamed bn fudayl can اlأcmash sulaym bn hiraan can abi صالح الsamaan qaala sa'altu caaئiشhaةa وuma slmة caaisha iyo umusalmaan weydiiyey ayu lcamali camal keebaaba keeba kaana ahaa axaba ilaa rasuulilah camal keebaa xagga rasuulka lagu jeclaa camalku nabigu u jeclaa keebu ah qaalataa waxay dhaheen labadii hooyo maa diima alayhi maa diima wixii la daaimo ee la joogteeyo wain qalla haba yaraade maa diima calayhi min alacmaal acmaasha la joogtay sadaqaad joogtaysaa bil walbaad toban kun baad go inaad masaakiinta uqaybiso Eh, wax kale ma awoodi inaad yawmiyan juz quraan uusan ku dhaafin yawmiyan inaan xun la baxdo sida saxaabiga abumarsad alghanawi wuxuu go-aansaday waagii baryama in wax la baxo mararka qaarkood markuu xo waayo oo lacag uu bixiyo iyo raashin waayo intuu foofo iyuu caday soo guri jiray rumaybu soo gurahaya markaasuu masaajid kortiisa la istaagahaya uu la baxaaya rumayga yaa ka qiimo badan lama mahele reer magaalku way ku dhiban yihiin marka waa dhaqan joogto camal saalix ah bay slku jeclaan jireenoo joogtaa nabigana ada dhaqan waxay kaloo jeclaan jireen an yakuuna lirajuli khabiat min alcamal camal qarsoon oo khayr ah oon wax kula og jirin inaad waxbixsanimadba mitla ka warqaba inaad qur-aanka akrisid qolyaa ka og inaad agoon masakiina meel wax siiso inaad mujaahidiin wanimaba kaa warqaba midaan la ogeyn islaan habaroo maskiinoo gacan la-aana bal hoosta ka beeshaa cid ka og lama arko dhowr juzo qur-aan oo islaantaada ataa ogeyn baad akridaa yani camal kuu qarsoon adiga rabbigaa keliis la ogtihiin inuu jirana slku waa jeclaay waxaa soo guuriyey zubayr ibn cawaam alasadi saxaabigii nabiga abtiga ahaayeen cali kaana waay kaanuu yuxibuun an takuna lirajuli khabiatu min camal camal qarsoon waxaan waxaa wey kii caawa xoogu sameeya ee xoogu cibaadaysta banaankuba soo dhigo soomaalidu maba awood inay qariyaan waay ku dhinta alay niyo eygi alay waaba laga sagaal sac wahwahwahba ay ku hayeen maxaa jiray bimacnaa wuxuu ku leey sagaal sac waan soo jeeday oo waan cibaadaysanaya xaalku see ahaa buu kuu sheegahaya marba wuxuu ku leeya niyo soonka aan ugula soomanayn waa dhib badan yahay dadku markay wada sooman yihiin buu fiican yahay wuxuu ujeedaa isniintai khamiis anugu waan soomaa yaani wuxuu kugu sheegaya qaab reer magaalnimo kugu sheegahaya wuxuu ku leeya mararka qaarkood waxba intaad bixiso baadhihi maxaa iskaga bixiso ka hanqaarmi wuxuu le lacag baan shalay bixiyey oon kadibna baahi baa igu soo baxday kadib waan ka xumaaday buu kuleeyahay anaa xoogow qaaba badan bay kugu sheegahayaan marka shaygu asagu ilaah darti oo la yimid ee u qarsoonaa buu ninka soomaaliya wuxuu ku daalay in la ogaado la sheego kooda u gobsan baa xoogu ka sariigan inuu si cad kugu sheego xoogu yar wareejo maalaweyd baa ninku war warkaala maalin khamiis inay garanayasimmay maba dheerayn hadda ramadaanka wax yar ka hor shacbaan dhexdeeda markaasu aniga waa itaqaanaa maanta waa ayaam waa khamiis mi an waa isniin warkayga waad haysaa bu raallahu waa yahay dhowr koor kusoo noqnoqotay ilaa marka dambe waan lahad waxaan iska daaniyo maalma alla usoontaayo hadda korna kugu arkay iska daa ilaa waan ku canaantay kullay inuu dayn doonay kara maa nimaanu saaxiiba nahay kastaba noqoto waxaa weeye soomaalidu camalka u qarsoonaayo fiicinaa ee ilaahay ugu dhawaanhayeenba inay asturaan dooni maayaan banaanka soo istaaga xasanalbasri wuxu waxaan soo gaahay qowm waxaan soo gaadhay arbaciina sana ilaahay u tukan jiray fi leyl xaaskiisuna aysan ogeyn xaaskiisuna aysan ogeyn markay seexatoy gamaaduhu tartiib kacahayaa salaad buu bilaabi hadduu dareemo inay kacda wuu istuuri wuu seexanayaaba arkeedaba waaba jiifaa maxaa jira firaashii baan ku daalo meshaan ku yarnasanhayaa daawud nabi hind waan gaari doonaa tarjamadooda wadaadkaasi afartan sano ayuu aroortii qoraciisana ilahay usoomi jiray arbaciina caaman buu soomay oon islaantu aysan ogeyn dukaan buu ku lahaa suuqa wuxuu dhihi jiray marka waan aroortiibu sii ka lihi isoo dhiiba haddii loo soo dhiibana wuu bixinoo dukaanku ku sadaqaysan islaantuna ma ogo hadduu asagu daahana islaantu quracii ii diyaariya bu dhihi waan qaadan tag awey wey waa safaari waan la tagaaya maxaa jira hadhow baan ku cunay dukaankan ku cunaay quraacdi baa loo diyaarinoo beer iyo alaab khatar ah dhexda marku maray masaakiin buu siinhaya waagi dambe qolya masaakiin oo dhexda deganayd baa bartay wayba sugaanba soo socdaa way ka gadistaa alaabtiisu xalan buu la tagaa marku islaamtiisu marka weligii maysan ogaanin qolyaha dukaanleyda ee suuqleyda waxay moodahayaa inuu saaka soo quraacday bay moodahayaan hadday ku adkayana waaba tan budhe alaabtaydii soo ma aragtaan intaa la maaan waaba tan marka welasha waa iskaga tegi suuqyadii weelkay ku maqan yihiin n ninka alaabta la moodahaya islaantuna alaabtay saaka diyaarisay inuu duqu dugaanka ku cunahayo nabad qabay moodeysaa afartan kaasanna wuu soomaa goormaa la ogaaday markuu dhintay boqolihii biilka oga furaa rukunka oga furaa baa hawshi waayey markaasaa la yidhi yay dhaheen ninka halkan mari jiray wadaadka ah ee dugaanka ku lahaa meeshaas aw hal gormuu dhintay baa la usbuucuu sii mootan yahay usbuucaa dhan ba ilan waa biilku wuxuu uga waa sida maxaa jira afartan sano islaanti carruurtii aan ku dhalay qadadiisiiyo quracdu ii keeni jiray ba hadda la qabaa buu reere waaweyn oo eeyayaal ah markaasi xaaskii reer kudhan ba ogaadeen inuusan reesuuqley baa la weydiiyey waxaan weligu asago waxuna mana arag inuun weel meel yaalan afartan noogu fiiqan mooyee weligaana asagoo afurina maan arag asagoo xunina maana arag ree suuqii iyo mxuu ahay qolyihii rukunleydii oo dhan ba isku maraadka arbaciina caaman yani waxaa waaya ninka soomaaliga ah inta yar u la yimaado inuu kugu bahdilo oo kugu baadho ood ku xormayso ood kobshaha ku dhigtuu doonahaya oo kugu baadho xugudhi diintaani kaadi baad usocabda kaadi iyo dacwada hadda kaadiad usocabtid maad nagu baaranaysaa balaayada mise camal alla dartii ad ola timid bu ahaayo in la qariyo u baahan oo ilaha loogu dhawaado yani camalka khaaliska ah in lagu dadaalo waa muhiim jiddan wey shalay baan kasoo hadlay ila tahay qadiyada ayada ah inaad maqnayd baan umalaynhaya ama dad joogta xataa mararka qaarkood waa la yarbaxaaya shalay baan kasoo hadlo inay culamo badan oo salafa qabaan weliba loo badan yahay soonka ruuxa loo diidan yahay waa ruuxa aan joogtayn karin laakiin ninka waafiq binafsihi ah inuu joogtay oo u banaan tahay sidaasay culamo badan marahayaan oo uu kamid yahay shaatibi muwaafaqaadkana qaacido dhan buu ka dhigay nabiguna xumada ugu diidahay dacfigooduu ogaa badankood iyo aqlabkood hawsha inaan xamili karin buu ogaa laakiin ama alwaatiq binafsihi inuu hawshaas soomi karo uu wadi karo baa loo badan yahay yuu isagu maraa ibnu taymiyana uga horreeyay culumdan baa dhaqankaa maray waxaana udalil ay leeyihin nabigu abubakar iyo cumar buu kala qaaday ninkii ku kalsoonaa inuu soo kaco niska dambe wuxuu hi witerka dib u dhigo witerka dib u dhigo ninka aan ku kalsoonayn naftiisa oo ka baqay in hurda la tagtana wuxuu ku yidhi awtir qabla an tanaam ninna wuxuu i waxaa kuu khayr badan inaad akhir lilwatrism wuxuu ukala qaaday xaaladooda kala ninka waa waaiq binafsi ninkana waa hayru waaiq ninka isku huba camalka inuu wadahayo mahma kalafat duruuf waxaa weeyaan waa waa u banaantay leeyihi marka nahyigu waa calaa xaala jawaaska iyo sardiga soomkana waa calaa xaala sidaasay wadaado badan marahayaan si kastaba noqotee waa masalo un culama isku hayaan hadda dhihi mayno mukhaalafaad bay ku dhaceen ku dhiiran mayno insha allah mhm. Mhm. waa xaalad dhacdoo naadir ah. inta laakiin awooday baa ka badan wuxuu ihi cali eh, bn abi dikru eh, annowm ducada dheerayd eh, halaaan wa halaatiin takbiira iyo tasbiix iyo taxmiid ahayd iyo alaab la socotay weligii habeenkama tegin bu intaan nabiga ka maqlay fi laylatin waaxida weligii ma dhaafin waxaa lagu uhi walaa laylatu sifiin ma xataa habeenkii dagaalkay sifiin ee ree shaam iyo reex isku baaba'een miyaadan ka tegin xataa habeenka kama tegin bu niska hore intiu dagaalka i mashquuliyey yaa fi akhiri lail aan xusuusta markaasaan akriyay bu idan saxaabadu niman badan oo ballankay qaadeen kasoo baxay baa jira niman waxaa jira nabiga ballan kula galay in surx bina aadna wax weydiisanin isagoo ritiga saaran ba ushu shaabuu kasoo dhacaya intuu ritiga fadhiisiyo oo uu soo dego uu qaadanhaya meesha uu dhihi karo war iisoo dhiiba oo loo dhiibi lahaa yani waa dhici kartaa in saxaabada qaarkood hawrkas laakin badankood waa kasoo baxeen taabiciintuna hawshooda iyadu baa hawl fooda la gelin karaba ma aha marka intaan wadaadaha ku duuli lahayn ee ta'wiil adila leh inaan maraa dhaanta saasay adu wadaado badan maraya si kastaba noqoto waxaa wey masala ukhuducaysa xaaladaha dadka ukhuducaysa wey ah. jago laga way xoojin kartaayo cabdillaahi muusan ka tegin laakin waagi dambey dhibtay buu calacalahay camalkiisiisi buu joogtay laakiin wuxuu ka calacalay oo yii ruksada nabiga inaan qaadan laha baa ficnaan lahayd hawsha waa ku cusubta waagi dambe waa wadi waaye laakiin waa isku qasbahaye marka ruksadii iyo taysiirka subaada aan qaadan laha baa ficnaan lahayd buuli mooyeen camalki muusan ka tegin camalki muusan ka tegin ad xaddaana marxaba aad kuma maqlo camalka in la qariy iyo sirtahe way ka dhaxayn kartaa laakin waxay ila tahay eh, waxa islaazimanaysan ahayn baa laga yaaba ruuxaan sir lahaynoo waxaa jiro dadka hawlahooda aan qarin laakin aan la ogaanayn eh, acmaashada hoose aan la ogaan karin baa jira oo asaga afaarihiisa hoose aan la ogaan karin ruuxaa jira geesi ah oo dagaalka ku fiican xaggana bakayl ah aalibkuna waxa wy ninka deeqsiga gacan furan inta badan geesi buu noqdaa ninka inta badan waxbixiye lacagta ku fiican iyo waxbixinta wax quurhka naftiisana waa quurahaya ninka xoolo quura ee waxbixinta ku fiican hadday dagaal tagtana wuu dagaalami waa haalib laakin waxaa la arkaa ibnu qayim mararka qaarkood fulay deeqsi ah oo inta isgoynhaya xagga wadnahana geedaha jiirahaya waxaa kaloo la arkaa nin deeqsi ku ah naftiisa oo meel kasta isku shubi oo halow ah shilinna aan bixinayno gaajo kuu dili oo bakayl ah laakiin kharaaista noocaas ee makaarimtaas inta badan waa islaazimaan laakiin fi kulli mawdic ma aha soomaalidu sir ma laho waa laga yaaba dad sirta kullita wey soomaalidu sabir iyo sir midna ma laha qaamuuskoodaba kuma jiraba inay wax qariyaan laysa fii qaamuusihim inay sabraan oo adkaystaan oo gegsadaanna shuqulba kumay laha in badanna hadda korbaan ka sheekeeyo ninka soomaalida dukaan hadduu furto oo xogu lacag intii meela looga soo tuuro uu dukaan furto oo uu fura ka qaato oo sanadka udan horeysa buu ka faa'iidi waayo wuu xidhahaya isaga dhanba meel baas wey waxba la geli maayo waa caragunis ba loo soo istaagahaya beer hadduu intuu bilaabay iyo aseendooyin hawl oy sanadka uhoreysaba ay dhali weydo oo lagu kala bixi waayo uu ka faa'iidi waayo wuu tuurahay baabuur buu soo gaday abuur taxida wax laga helaa nin baabuur buu soo gaday nin buu udhiibi haddii bisha uhoreysa biil badan soo keeni waayo oo baabuurkii baa jabay iyo sbeer buu ubaahan yahay ha laga bedelay iyo wixii un shilma cuno baabarku wuu xaraashahay hal iibibu leeyahy waxa lama wadi karaba nafsa shay wey wax ay joogtayn karaan ma jiro dila meesha nimanka la dagaalan la yidhahdo dagaal aanu qaadno maanta hadduu fooda geliyo ilaa casarka dagaalamo oo meeshaasi la qabsan waayo war xelawan istanjin waa waa iga da qorigu tuurahay iskaga dagahay ninka soomaaliga ayam shay kasta inuu isku dayo wuu awoodaa wax walba inuu isku dayo oo tijaabiyo u isku dayo lakin hadday ka socon weydo iskaga dhaqaaqahaya sabirka iyo dulqaadka soomaalida waa ku liidataa sirna ma balaaba waa mujtamac iska hadlow wax dhegaysta ma ma awoodaan wax akri ma awoodo wax daba laakiin maxaa la yidhi hawlaha warka iyo wax walbo in la sheego ingiriiska waxaa lai sheegay waag wadanka yimaadeen baa la sirdoon maan samayn dadka dhex gala oo xogta inoo soo ururiy looma baahna bu maxaa jira nin walba un socoto ku yimaada bakeri shaa ushub waraysa bu sir booga bah wad heli haye maxaa jiray xal see ahaa xoolihii beecoodii nabadda maxaa jira od aragtay intaad soo socotay maxaad la kulantay waxaan la kulmo qumano hadda dareensada ma arage laakiin meel markaan soo marhayay laba nin baa taagnaa un garan waay waxay ahaayeen warkuba dhan yahayba loo bahna u in ciidan loo diriy sirdoon iyagaaba sirdoon kulli iyagaaba shaqaale ah buui marka suma iyagaa shaqaale ah kuwan gaala haddaan dhex joogna ee dhex joogtaan warki idinku aad geysaan sheegtaan un bay ogyihin wax kala ma hayaan waxa idin keenada dhexeed ku sheekaysa kushaa cabitaan baa war u ah maalin dhaweyd baa lagu yihi wadaad baa lagu xidhay eh, gaarisa masaajid baa laga soo qortay markaasaa habeen buxidhnaa xidhnaa baa la sii dayay waxaa la yidhi maxaad kaniisadii dhibka ka dhacay oga tacsiyen weyde wadaadihii kale noo soo tacsiyeeyeen nin lacag keena nin xoolo keena nin waan ka xumaa yidhaahda adugu masjid weyn baad joogtay waan ka xumayna maadan dhihin lacagna maadan keenin tacsidana maadan imanin inuusan lacagna keenin tacsiina uusan iyaa sheegay musalliinti baa sheegay musalliintu imaamku ahaa baa sheegaaya baashu marka halkaasay maraysaa gaal dhintay baad haddii waad tacsiimin weyd waa lagu dhii maa u tacsiimin weyd mala gaal galay marka waxaa weye soomaalidu waa qoys aan sirna lahayn sabirna aan lahayn waa dhici karta marka inay iswado sir la-aantoodii iyo camalkii qiimaha badnaa iyo khayrkii inay qarin waayaan inay iswadaan labadaa shay suuragal wey ah cashirka aan ka dhalaaqo su-aalaha laga daayo adaa u dambeeya marxaba ah, si fiican wa wa saas waa saas ma malaha malaha ummadda aada loogu ammaanay sirta iyo dulqaadka waa ree jejniya iyo iyo ree afghanistan ummad lamida lama sheeg waliba reer jeniya dulqaad badan baa layidhi waa qowmu sabrin wajalad ninku isagoo hooyadii iyo aabihii iyo xaaskiisi iyo carurta la baabi'iyey oo u timid wuxuu ku muujin wanaag iyo bashbash iyo farxad buu ku muujinaya wuxuu diidan yahay intu uu xumaado inaad adugu kaa nixiyo ma ogolo maxaa aad uga sheeg adii carbiyada utagay ba aad uga sheekayy qoom lamida weliga maan arag ninkiiba hooyadii iyo carruurtii iyo reerko dhan baa la baabin keligii baa ka badbaadi kana mana muujinaya hawshaas xasan iyo asal muujin maayo aduna kugu qalbi dhawrahayaa adigaa martida ee muslimkaee soo gurmaday ama u yimid ba kugu qalbi dhawraya waa dad dhibkooda qabsada oon dareen aan aan ka muuqanin dulqaad badan hadday soomaalidu sir iyo dulqaad ba yeelan lahay addunkaba qabsan lahay caloodayda ku jira iyo iskudayda wax la isku dayayaan iyo iyo muxuua ah islaamnimadan badan ee ku jirta iyo qoyskan isku fikirka ee isku afka ee isku dhaqanka ee shiici iyo balaayo aan lahayn iyo duruus iyo raafido iyo bakti ee isku uun isku baafka ah haddayba ku darsan lahaayeen sabir iyo dulqaad xoogan fahamka diineedna hadda ku biirana ay lahaan lahaayeen adduunkaba inay un ka dhex bixi lahaayeen baan u malayna alaskawa hore ay degi lahaayeen laakiin waxaa weeye nicmo kasta nuqsaanteeday leedahay ayib dhamme isku dhamme allaa laga helaa xadaanaa cafwan maadiima calayhi wixii la daa'imo waa in yaraadee xadaanaa maxamed ismaaciil albukaari waa tirmid hadee sheekiisiibu hadda u dhigtay ayib sheekhuljamaaca wey sidiisuba marka la fiiriyo si guud laga fiiriyo laakiin raggaan si toos uga warinin baa jiro kamida sitada qaala xadaanaa cabdاllahi bnu salix katib اleyl qaala xadaanaa mucaawi bnu salix xudayr can camr bni qays anahu samica caasim ibni xumayd ibna xumaydin asakuni qaala samictu cawf malik yaquul min asaxaaba raggii farxu maka islaamay buu ku jira saxaabigu yaquul wuxuu hi cawf kuntu maca rasuuli lah ilahi baan la socday laylatan habeen fastaaka nabigu waa rumayday uma tawada'a waa wayse qaatay uma qaama nabigu waa istaagay yusallii inuu tukanayo faqumtu maca waan garab istaagay nabigaan la istaagay la tukaday bu fabada'a nabigu qur-aankiiba bilaabay qiraa'adiiba bilaabay wey qiraaadii fabada qira fastaftaxa albaqara suurat lbaqaru markaa haddana bilabo markuu faatixda dhameeyey kadib falaa yamuru biaayati raxma aayad naxariis lagu sheega nabigu ma maraynin ilaa hadduu maro waqafa waa joogsanaya fasaala ilahay buu naxariis weydiisanayay walaa yamuru nabigu ma maraynin biaayati cadaab aayad cadaab lagu sheegay iyo goodi iyo waciid ilaa hadduu maro waqafa waa istaagay oo buu joojinayay fatacawada ilahay buu ka magangelaya cadaabka iyo naarta iyo goodiga uma rakaca nabigu waa rukuucay famakata waa nagaaday raakican xaala kownihi wuu rukuucsan yahay biqadri qiyaamihi intuu taagnaa in la eg buu rukucsanaa baqaro intuu soo wada in la eg baqaro weliba oo aayaturaxma o dhan meesha naxariis lagu sheegaba fii jamiici tasaariif ama ficilhana ku timaado ama masdera ku timaado ama ismicala ku timaado wixii naxariis lagu sheego o buu nabigu ilahay naxariis weydiisanayay dareen iyo waciid iyo goodi meeshii laga dareemana waxaa maxay nabigu ilaahay buu ka maangelaya dhibka asaga baqaro marka laba baqray isbedeshahat laba baqaray noqonaysa iyo ka badan marka ayada ah un saddex saac hawl la waday noqonaysa ila baqara markay iyada la dalaandiinhayo yayba nusaac qaadataa keligeed baa nusaac qaata marka la dareerinayo wax kale lagu daraynin oo macalin af eh, mxua ah, carab carab malan uu dilaandilinhayo rag saacad la gaadhaa ila laba juz iyo bar weeye rag saacad la gaadhaa ay rag kala baata oo nin baa juska nusaac ku akriya eh, oo laba saac iyo badhu ku dhawaan baqara marka dhowr saac bay qaadatay intii in la eg buu nabigu rukuucsanaa wayaquulu fii rukuucihi rukuuciisa nabigu wuxuu lahaa subxaana waxaa nasahan diljabaruud allah awoodda u saaxiibka waa inaga soo maray tada mubaalaqa ahaan baa loo geliyay inay tahay saaxib aljabri waalqahri wlmalakuut subxaana waxaa nasahan dilmalakuut ilaahay mulkiga u saaxiibka saaxib lmulki wa subxaana waxaa nasahan dulkibriya allihii u saaxiibkahaa weynanka alkibriyaa wa atarafuc can alkhalaa'iq bay cuma qaarkood leeya atarafuc can alkhalaa'iq uunka in laga deeqtoomo oon loo baahnayn ayib weeyaan iyo wlcadamati sharafta iyo weynanka saaxib اlcadama uma sajada nabigu waa sujuuday biqadri rukuucihi rukuucdiisii in ku dhow nabigu sujuudsana wayaqulu fii sujuudihi subxaana diljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriya wاlcadama buu wata nabiga kusoo celiyey uma qara'a ragcaddii kale ee labaad buu akriyay aali cimraan uma suuratan suuratan buu waday haddaba suurad kale ku xigta saas u kaxeeyey yafcalu wuxuu samaynaya mila dalika fi jamiic rakcaat wey tasbiixda dheerayd rukuucdii dheerayd sujuudii dheerayd qiyaamkii dheeraaba ragcadii oo dhan ba ku dhameeyey xadiidkaani munaasabatu lilbaab ma caddo laa tadhar lahu munaasaba lilbaab wuxuu ku fiicnaa in la geeyo isaguna fii baab qiyaami leyl oo shahay buu munaasab ku ahaa baabu ma jaءa fi qira'ati rasuuli الlah qira'adii nabi maxamed wuxuu ku yimid qaabku qur-aanku akri jiray tartiibta ahayd xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaana leyt bnu sacdi an bni abi mulaykata cabdullahi bn abi mulayka can yacla mamlakin ninkaasi waa nin laisku haysta weeyo waa yarwi can darda wa salama ibnu xibaan baa tawhiiqiya fi taariikhihi wasaxa lahu tirmidiyu fi jaamicihi wax jarxiyena ma jiro bal waa tasxiix maca tafarud xadiidu weliba la infiraaday yacla mamlak oo xadiidkan ah wuxuu leeya waa saxiixun gariibun laa nacrifu ila min xadiid yaclamu mamlak basan ka naqaana culum waxay leeyihiin raawigu xadiisu la infiraaday hadduu wadaadku saxiixiyo waa tawiiqun liraawi waa tawhiiqun liraawi liannahu marka uusan la infiraadin waxaa dhici karta in uu sheekhu saxiixinayo xadiidka biuruqihi wa shawaahidihi laakiin sanad uu la infiraaday hadduu saxiixiyo tasxiixaasi yansab calaa jamiici ruwaat alى jamiic ruwaad marka waa lahu tirmidiyu maca tafarudi maca culwi طabqa jarxina ma jiro ninka noocaasa inuu xadiidkiisu saxiix baad moodaa wadaadkan muxaqiqa asaga wuxuu leeyahay waa majhuul buu leeyahay jahaladaasi ma tabar badno hadda ka horna waxaa laga yaabaa inaan maray sida uu asagu tilmaamay waa dhici karta anahu sa'la uma slma leannu ma dhegaysanin dawrka hore ee shamaalka aan akrin ma aan dhegaysanin marka intaad ku dhegaysataan wixii un saxan ka qaata anahu sa'ala uma salama uma salama weydiiyey yacni mamlak can qira'ati rasuuli illah rasuulka ilah qiraa'adiisii ayuu maqlay ayuu weydiiyey cafwa yaan weydiiyeyba faidaa hiya uma salama waa iyadoo tancatu tilmaamaysa ay tasifu tancatu tilmaamaysa qiraa'atan mufasaratan xarfan xarfa qiraa'o waxay tilmaamaysaa mufasara la caddeeyey ay mubayana min atafsir wahuwa tawdix walbayaan xarfan xarf u kala dhigan qiraa'o kala dhigdhigan oon hadal la boobaynin oo qur-aan aan laisdhexgelinaynin oon la shirbinaynin oon la jabqinaynin ayuu nabigu akrin jiray wey marka waa qur-aan tartiibo murasal oo muratal ah ayuu nabigu la imanayay xadaثna xamed bشhr بن dar shekh الجamاعaةi qaala xadaثna whb بن jrيr بن xaazimi qaala xadaثanii abi aabihi jrيr بن xaazim can qataada بn dacاamaة الsadusi qaala qultu لأnas bni malik waxaan ku uri kayfa kanat qirاءaة rasuuli الlah qur-aan akriska nabiga sidee bay ahayd faqaala wuxuu uhi madda ay qirاءaة mamduda ay qirاءaة mamduda qirاءo la miday oo dheer bay ahayd ama qirاءaة data maddin ayib waxaan loo jeedaa meeshii madgalo ma aha meel kastaa la jiidahaya culamadu kulligood muran kama qabaan waa fii mawdic lmaddi madka ama mid mutawasit ha noqdo ama mid mutawala ha noqdo ama kii dabiiciga ha noqdo meel u madgalo o in la mida mudan buu nabigu mad ayaa loo jeeda xadaana cali bn xujm yas sacdi qaala xadaana yaxya bnu saciid اlmawi an ibni jurayjin an ibn abi mulayka cabdullah ibn abi mulayka can umi slma inqiطac baa sanadka ku jira <clears throat> oo ibn abi mulayka lam yasmac min umi slma qaalat nimana way difaacaan oo waxay leeyihiin caaisha iyuu wax ka maqlayba caaisha ummuminiin oo ka geeri horeysay umu salama ayuu wax ka maqlay umu salama oo ka geeri dambaysay maxaad moodaa way weliba siniin ka dambayso waa ka maqlay leeyihiin maxaa yeele mudalisna ma aha wa cancanatu hayri lmudalisna waa maxmuulatu cala asamaaci laakiin waxaa lagu qaacida lagu qaydaa haduusan in xaafida caddaynin bicadami samaa cancanatu hayri lmudalis maxmuulatun cala asamaac waa haddaan nin imaama ka sugnaanin nafyu samaac aduu nin imaama yidhahda fulan lam yasmac min fulan u yidhaahdo xamligii iyo maxmuud cala samac shaqayn mayso leanna waxaa la hayaa jazmi iyo cilmi hawshana ixtimaal marka waarid aan ku soconay marka hore iyo ixsaanu danni biraawi baan ku soconnay laakiin haddii la helay xaqiiqo iyo nin imaama mualico hawshin anfiyey waxaa weeyaan markaa socon mayso marka rag fadl badan baa hawsha anfinaya oo leh samaacu ma jiro alxaafid abu ciisa tirmidi baa kamida cufaad badan baa kamida qaalad waay an umi slma qaalad waxay tihi kaana nabiy nabigu wuxuu yuqaicu kii gogooya qiraa'atahu qiraadiis macnaa kala gooyo oon sanka iskugu qabanin yaqif wey awqaaf buu lahaa waqfi buu lahaa qur-aanna marna waa la wasliya haddii qiraada marna waa la waqfiyaa waa joogsanay aayadaha iyo fawaasishu ku joogsanaya iyo meel kastoo mudan weeye waqfi mudan wa yaqul wuxuna ohan jiray markuu qur-aanka akrinay matalan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin aayaddiiba ku joogsanaya uma yaqifu waa joogsan uma yaqulu alraxmaan الraxiim uma yaqifu waa istaagahayaa wa kaana yaqra'u wuxuu akriyi jiray maliki ywm اddiin maaliki baad u badantihi ad taqaaneene malikina waa nabigu waa akriyi jiray sidaasu marka xadiidku ohanaya tirmidi xadidka adugu wuxuu tilmaamaa inuusan inuusan mutasil ahayn laysa isnaado bimutasil buu yidhaahdaa jaamiciisa oo xadidkan laftirkiisa bihada sanad intuu ku wariyo ayuu ciladiisana tilmaamaa laba kun sagaal boqol labaatan iyo toddoba ku wariya wuuna cileeyaa lakin alimaam dara qudni wuu saxiixiyey xadiidka wa sakata calayhi dahabiyu xaakimna wuu saxiixiyey ibn اljazari alimaam alxaafid almuqna fi annashr fi qira'ati اlcashr wa asaguna ku saxiixiyey xufada sidaasay maraya waxayna leeyihiin atacliilu bilinqiطaac waa hayru wajihi bay taagan yihiin lianna ibn abi mulayka samica min caaisha waana hayru mudallas samacahu min mxuu ahaayey min umi salmna waa waarid weliba waa qawi bay taagan yihiin ayib halkaas adugu la marahayaan xadidku si kastaba noqotay qiraaada malik iyo mid waa qira mutawatir axaadiid kale ay kusugan tahay nabiguna sida akriyi jiray laakiin sanadkan baada lasu haystaa xaadisada waxaan ka rabnaa nabigu inuu qur-aanka tartiibin jiray awqaafta iyo meesha waqfiga mudanna uu ku joogsan jiray aayadahana uu kala soocahayo aayad walba kujo ku istaagi jiray todobana marka uu bilaabi jiray ya kuma qad saraxa bitaxdiid fi mawaadica oo isla sanadka asagoo cilada ma aha isaga cilada ma aha xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadana layt بن sacdi an mucaawiyaة بن صالح عan cabd لlahi بn abi qaysi qaala sأltu caaishaةa radي الlahu taعalى canha can qirاءaة النabiy nabiga qur'aan akriskiisa bay yaan caaisha weydiiyey buu hi akaana yusiru bاlqirاءة nabigu qur-aanka hoos miyuu u akriyi jiro ma siraysan jiray am yajr mise kor buu akriyo qur-aanka laga hadlay waa qira'adii salaatuleilka iyo watarka iyo habeenka dhacaysay baa loo jeedaa qaalada caaisha waxay tidhi kullu daalika kaa dhammaantii bimacnaa siraysiga hoos u akrinta iyo kor u qad kaana yafca nabigu waa samayn jiray waa yeeli jiray qad kaana tafsiirka haddana waaka waay waa tafsiil limaa ajmalat waxay ijmaalisayba hadda faahfaahin hooyadeen qad kaana rubamaa asara inuu qiraada hoos u dhigaa laga yaabaa wa jahara inuu kor u dhigana waa laga yaabaa faqultu waxaan idhi haddaan taabiciga ahay alxamdu lilahi aladii jacala fi lmri sacatan alxamdu lilah allah mahadle aladi allah jacala yeelay fi mri fi amri asala fi amri alcibaadaat fi qiyaami leyl fi qira'ati lqur'aan sacatan waasicnimo geliyey in la siraysto in kor loo dhigo intuba allaha baneeyey baa mahad iskala weeye leannu hal xaalad haddii la fard yeeli lahaa inay adkaataba ama la sunayn laha inay adkaataba dhici lahayd saasuu markuu ujeedaa <clears throat> nabigu wuxuu jeclaa qiraada dhexdhexaadka siraysiga hoos in loo siraystana ma jeclayn salaatuleilka eh, in kor loo qaado haddii lagaa soo dhagaysta ilaa un muxuu ahay masaajidda iyo wadooyinkaasna nabigu ma jeclayn hoos in loo dhigo ayuu nabigu eh, dhexdhexaad laga dhigaayuu nabigu jeclaa habeen habeenaha kamiduu nabigu wuxuu soo maray eh, abubakar oo salaadii witriga tukanaya salaatuleil oo qur-aanka hoos u akrinaya markaasuu nabigu irfac min sawtika qaliilan xoogow ku dar codka wax ku dar xoogow haddana cumar buu maray oo cirka ku tolahaya cirka ku tolahaya nabi cumar wuxuu yihi hoogow yar gaabi adugu xoogow codka hoos u dhig haddana bilaal wuxuu maray qur-aankii isku dardarahaya camo aayada kamida suurad kuwira dhexgelinhaya haddana aali cimraan qayb kamida baqar ku daba qabanhaya haddana israa iyo sajda isku qabanhaya isku jarjarahaya sida qolyihii ulqiyada waliba warqiga kulba aayad boqol akrinay aayad cimraan haddana aayad acraaf haddana aayado dhowr oo mxuu aha ancaam haddana kuwa anfaal busaa u wadaa nabigu wa waa dhagaystay markay salaada dhamaysteen iyuu imtia iyuu weydiiyo abubakr waxaan kusoo maray adoo hoos qur-aanka u akrinay kor qur-aanka u yarqaad baan ku ii waadna yeeshay waad fiican tahay laakiin maxataa u yeeshay wuxuu i nabi allow laqad asmactu man naajaytu bu i allaha aan la faqahayeen bari hayeen caabudahayo waa in maqlahaya marka wax baahi aan kor ugu qaado ma jirin buuli marka waa waa sa waad fiican tahay laakiin sunatu qiyaami lail qur-aanka hor loo yar qaado wey kor u qaado cumar baa le adugu maxaad cirka ugu tolaysay wuxuu ihi uqdul wasnaana wa atrud shayaan cumar dagaal bu ku jira asagu wuxuu ihi shaydaankana waan caysan oo mabaacsan bu qur-aankaan ku gubay shaydaanka ruuxa jiifeena waan toosinba maxaa loo jiifa ma la tukado dadka jiifana hurd hurdadaan uqoonsan hayaabu dadka cibaadaysta laga waaye wuxuu i uqid lwasnaan wasnaanku waa annaaim ama ninka lumaysan wey uqid lwasnaa wa adrud shayaana bu shayaankana waan fiijin waad fiican tahayba laakiin hoos u dhig dhexaad ka dhig cod dhexe oo ruuxan meelaha jooga u ku maqlahay bilaal bale bilaal adugu waa sidee samictuka takhlatu tajmacu mxuu aaya biaaya waa sidee wuxuui wa kalaamun ayibu akhlitu bacdu bibacdin buuri waa kalaam wanaagsan bui qur-aanka ilahi waa isku darahayaaba mushakal baan ka dhigi dhib ma laha nabi maxamedow nabi wuxuu yihi qad asabta marka waad fiican tahay laakiin waxaa suuradaadaad gooni wada karta u wada saasoo tartiibkaasoo nabigu ku wada jiray ayib haddii laisku dardaro oo tabartaada ay noqoto nin uun qur-aanku ku kala gogo-an yahay <clears throat> marka oon isku xidhxidhi karin intaa googa-a sii awal ka haysa iyo qaybaad aakhir ka haysa iyo waxaa intaad haysa sii wuxuu dhi waa kalaamun ayibun aklitu bacdahu bibacdin xadiidka asalkiisa abu daud baa soo saara fi sunanihi asalkiisa isagoo faahfaahsanna waxaa kan alimaam maxamed nasr almarwasi fi fi qiyaam xadiis sugan oo wey marka sunadiisu waa in dhexdhexaadkaa lagu wado marka israarkan waa israar nisbi ay sheegta caaisho israar nisbi aho waxaa weeye ruuxa guriga ku jira uu maqlayo laakiin ruuxa banaanka ka taag uusan maqlaynin jahliguna waa jahli nisbi oo markaa codkooda ka yar dheer laakiin israar dhamaystiran nabigu salaatuleyl kumala iman jirin bay wadaado badan leeyihiin xadaana maxmuud bn haylaan abu axmed amarwazi xadana wakiic qaala xadana miscad bn kidaam can abi lcala acabdi abi lcala alcabdi wasmu hilaal ibnu khabaab hilaal ibnu khabaab balada can yaxya bni jacdata can ummi haniin qaalat kuntu asmacu waxaan aha mid maqasha ummi hani bint abi aalib qira'at الnabiy nabiga quraan akriskiisa bileyl ay fi wa ana calaa cariishii anuu cariishkayga saaran cariishka waxaa loo badan yahay inuu sariirti yahay wa ana calaa sariiri gurigayga anoo hurdo ku jiifa gurigayga ayaan nabiga qiraa'adii salaatuleilka maqlahay guriga nabigayga guriga umhaan waa kala fogaayey cabaar bay guriga u jiray lakin habeenku codku waa baxaa habeenku mar haddan jabaqdan aysan jiraan inta yar hadasho meel fog bay gaadhaysaa riwaayo kala caddayso kuntu asmacu sawta الnabiyi wahuwa yaqra' ana naa'imat calى firaashi calى firaashi riwaayadaasaa caddaysay yurajicu biاlqira'a soo qiraada markaasi nabiga celcelinhayo markaas codkiisa gelinhaya hakad hakad gelinaya xadaثna maxmud ibn غaylan xadaثna abu dawud الطayaalisi qala xadaثna shucbaة بn الxajaaج can mucaawiyaة bn qura bn iyas اlmuzani qala samictu cabd الlahi bn mغfl اlmuzani yaqul ra'ytu الnabiya nabigan arkay sal slam calaa naaqatihi isagoo hashiisi saaran hashiisi saaran yowma alfatxi maalinkii furashada ee maka la furtay wa huwa yaqra'u isagoo akrinhaya inaa fataxnaa laka fatxan mubiina nabi allo waxaanu kuu furay fatxi cad baanu kuu furay oon ku siinay iyo gargaar iyo guul liyakfir laka allahu ma taqadama min danbika ma taahar wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraata mustaqiima cilalka afarta ah iyo xikamkaas ayaa fatxigu markaasi u sabab u yahay ama macawil u yahay qaala wuxuu ihi saxaabiga mucaawiye ahaa cabdcabdillah mafal cafan faqara'a nabigu suuratu fatxi buu akriyey wa rajaca qur-aankiibuuna celceliyay ay radada sawtahu oo markaad hakad geliso sidii aadaanka dadka qaarkood ay dhexda hakad u geliyaan oo kale weeyaan ayaa la waa inaad tiraado wey tarjiicu loo jeedo oo qur-aankii cod dhuubanoo toos oo hal mar aadan ku bixinin aad hakad geliso oo codkii tirtirto ayaa loo jeeda adoo marka aan ka baxaynin xadkii caadiga aan ka baxaynin farajac warajaca qiraa'adiibu radada sawtahu bilqira'a baa loo jeedaa biqur'aan qaala wuxuu hi waqaala mucaawi bnu qura wuxuu i lowlaa an yajtamica annaasu haddaanan ka baqayn dadkuna iskugu soo ka ururaan iskugu ka yimaadaan calaya dushayda la akhadtu lakum waxaan idiin gudageli lahaa la akhadtu lakum waxaan idiin gudageli lahaa ama idiin tilmaami lahaa buu ujeedaay fii dalika asawti codka asagaa idin tilmaami lahaa leanna waxaa u tilmaamay saxaabigii cabdullahi bn muqafal baa u tilmaamay marka sida laygu tilmaamay nabigu maalinka wuxuu akrinayay baan idin tusi lahaa buuri aw mase qaala wuxuu yidhi ilaa akhadtu lakum fi dalika alani fi dalika allaxni laxankuna waa taxsiin lqira'a tarjiica iyo laxanku waa isku mid waa in tamtiid yar la geliyo oo codkii markaa xakabya loo sameeyo ayb <clears throat> fatxigan suurat lfatx lagu sheegay qole waxay dhan wa fatxu khaybar qolyana waxay yidhahdeen waa fatxu makata laakiin waxaa arjaxa loona badan inuu yahay sulx udaybiya sulx udaybiya fatxigaa loo jeedaa leanno wixii ka dambeeyababa nasri la helay oo ummaddu isku furmeen oy gaala jabtay oo dacwadii diintii dadku ay maqleen inaa fatxna laka fatxan mubiinan huwa sulx udaybiya cala alarjax min aqwaali ahli cilmi waa fatxu makana waa la yidhi fatxu khaybarna waa la yidhi leanno fatxu khaybar ila sulxi bay daba joogtay oo ka dambaysay sawaabkuna waa in xudaybiye yahay maxalu shaahidkuna waa in qiraado nabigu uu akriyi jiray asagoo hal iyo goorna cibaadaysan jiray asagoo raakib oo hal sana xataa uu qur-aanka akrinayo oo cibaadada marna buusan faaruqaynin laxniga khaladka ah ma aha laxanku waa tamdiidkii ama tarjiici weeye kaada loo jeeda waana taxsiin lqur'aan aw ashicri bisawt xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa nuux bnu qays alxudaani xadaanaa xusaam ibnu misak abu sahli basri aciif waa nin aciifa weeye kaada an yutraka weliba inuu matruub noqdo ku sigtay can qataada bni dacaamat asadusi qaal maa bacaa bacaa allahu nabiyan ilahay nabi ma soo saarin ilaa xasana lwajhi asagoo weji quruxsan mooye ama ilaa hadduu ilahay nabi soo saaro kaana xasana lwajhi buu noqon jiray nabi quruxsan nabi foorxun ilahay ma soo saarin xasana sawti cod macaan oo cod quruxsan wa kaana nabiyukum nabigeenuna wuxuu ahaa xasan alwaji nabig weji wanaagsanoo weji quruxsan buu ahaa wa kaana laa yurajicu qur-aankana ma tarjiicin jirin ay laa yuradid sawtahu haddayna soo marin nabigu inuu tarjiicin jiray sawt lfatx qolyaha marka xadiidkan dambe iyagu xujaysta waxay leeyihiin tarjiica hore lagu sheegay xadiidkii cabdullahi bn muqafal waxaa weeye tarjiic maqsuuda ma ahayn ee hasha socodkeedii baa keenhayay leeyihi markaas adoo hadlahaya wuxuu kugu dhaqdhaqaaqo codkaadi waa go-ahay ah, waxaana keenaysay leeyihiin hasha hasha socodkeedii ee ma ahayn tarjiic maqsuudo nabigu u qastay jawaabta waa jawaab ay nimanka la yimaadeen midda kale waxay leeyihiin tarjiica hore nabigu la imaan jiray wuxuu ahaa fi bacd ayaan fi bacd alaxyaan buu ahaa kana waaan ku kana laa yurajicu ay laa yuraddidu sawtahu bilqira'ati fi bacd alaxyaan waqad yurajic xadiidka horena sheegay jamcan bayna wajhayn bay leeyihiin laakiin jamc wuxuu shaqeeyaa markay labada shay istacaaruday ay wada sugan yihiin sawaabkuna xadiidkan dambe daciif wey waa mursal min marasil qataada ibnu dacamat asadusi weliba haddii aan sanadkiisuna sugnayn mursal daciifa ah weeye xadaana cabdlahi cabdiraxmaan addari ibn muxamed qaala xadaana yaxya bn xasan atiniisi qaala xadaana cabdiraxman bn abi zinaad can camr ibn abi camr abu cuثmaan can cikrimata mawla bn cabaas can ibni cabaasin qaala kanat qira'aة الnabiyi nabiga quraan akrisku wuxuu ahaa rubamaa yasmachu inuu maqla laga yaabaa man duul fi lxujrati ardaaga jooga xujradu hadda waa saxn lbeyt saxn lbeyt ardaaga ama docda hadduu nabigu xagga kadinka iyo banaanka kor uu wax ku akrinhayo guriga docdiisa iyo raartiisa ruuxa joogaa maqlahay intuu nabiga raarta asagu markaasi ku jirana u joogana iridan soke iyo dhuldhaca dadka joogaa maqlaaya wahuwa fi lbayt asagoo guriga ku jira yani codaan dheerayn codaan dheerayn ruuxa guriga docda ka jiifa kumaqlaayo si fiican uu dhagaysan kara haddii laakiin aad tiraysatood hoos ka akride ruuxa ku hoos ku maqli maayo ayib rubamaa yasmacu inuu maqlaa laga yaabaa markuu sidaa yeeli jiray markay dad ay hurdaan dad markay hurdaan buu nabigu cod gaabin jiray haddii marka aan la hurdin oo lasoo jeedo kor buu jiray ilaa umhani gurigeed ayadoo joogtay qiraada maqli jirtay cindan inda markay dadku jiifaan bursada nabigu u xurmayn jiray salaada xataa markuu dadka salaamhayo nabigu haddii guriga habeen nis dambe u yimaado ama xilli dambe soo galo kaana yusalimu tasliima yasmacuhu yaqdaanu walaa yuuqid naa'ima bay xadiidku ahaa wuxuu salaam jiray salaam ruuxa jiifan aan toosinaynin ruuxa soo jeedana uu maqlo dhaqankiisaa nabigu sidaa mutawasifka ahaa rubamaa yasmacuhu man fi xujrati qolka saxnu lbeyt ardaaga ama docda ruuxa jooga uu maqli jiray wahwa nabiguna fi lbeyt guriga uu ku jiro baaba maa jaa fi bukaai rasuuli illah wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid nabiga ohintiisiiy qaabka u khushuuci jiray xadaanaa suwayd ibn nasr almarwazi qaala xadaanaa cabdullaahi bn mubaarak can xamaad bni salma can haabit bn aslam albunaani can muarif bn cabdillahi bni shikhiir can abiihi aabihi cabdullahi bni shikhiir qaala ataytu rasuul allah rasuulka ilahi baan u imid wahuwa yusalli asagoo tukanaya walijawfihi nabiga bogiisana waxaa usugnaa ama uurkiisa iyo calooshiisa aziizun guux iyo hinraag ka aziizi lmirjali dheriga hinraagiisa iyo guuxiis oo kale ah min albukaai min ajli lbukaa nabi maxamed oo tukanayo oo qur-aan akrinhayo waxaan u imid buuri muxuu ahay kurkurlaynhayo oo marka sidii dheri karay oo kale guuxa kasoo bix aad moodeyso nabiga oohintii buu isku celinhayaa marka calooshiisiibaa iyo laabtiisi baa shanqaraysa walijawfihi calooshiisay u ahaatay iyo uurkiisa aziizun ay dawiyun guux ama hinraag ka aziiz almirjil mirjilku waa dheriga waliba markuu macdanka iyo ama maarta ama birta laga samey dabka la saaro guuxa ka baxaa loo jeedaa min albukaa min ajli lbukaa nabigu marka aada buu uqalbi jeceysanaa ayib tadaburka ba khashya loo oyaa mararka qaarkood waxaa kaloo loo oyaa khawf lilumma dhibaatooyinka ay la kulmayso iyo cadaabka iyo dhibka ay la kulmayso looga ooyaa waxaa loo ooyaa muxuu ahay cibaado iyo jacayl rabbi subxaana watacaala aad u qabto qaab badan baa keena asbaab badan baa keena nabg sal l slam raqiiq alqalbi buu ahaa xadana maxamed bn khaylaan xadana mucaad hishaam qaala xadana sufyaan athawri can ilacmash sulayman bn huraan can ibrahim annaqaci can cabida ibni camr aلsalmani can cabd bn mascuudi qaal qaala rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu igu yidhi iqra calaya lqur'aan iqra calaya qur-aanka igu qur-aan akri waan kaa dhagaystay riwaaya kale xadidka uu leeyahay nabigu masjidku ku jiray mimbarkuuna fadhiyey ayib faqara'tu waxaan akriyay suurat nisa cafan faqultu ya rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow aqra'u calayka ay aqra'u calayka maadaan qur-aan kugu dul akrin wa calayka unzila adoo laguu soo dejiyeyba ma adigo qur-aanka laguu soo dejiyeyba anugu kugu dul akrinhaya faqaal nabig wuxuu ihi ini uxibu waxaan jeclay an asmacu qur-aanka inaan ka dhagayston ka maqlo min gayri axdan aniga ka ahay anun baa lagu soo dejiyey anaa akriy inaan codkiina carabkiina ka maqlana waa jeclay akhri qur-aanka fa suurat nisa suurat nisa buu bilaabay cabdullaahi xataa balagtu ilaan gaadhay buu ihi waji'naa bika calaa haulaai shahiida fakayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiida marka eh, aayaddaas markaan ayaan soo gaadhay buuri xaalku muxuu noqon doonaa xaalu ladiina eh, dukiruu qolyihii la sheegay laga soo sheekeeyey idaa jinaa fakayfa idaa jinaa min kulli ummatin bishahid umman ummad kasta markaan makhraati iyo keeno caddayn aan u keeno waji'naa bika adiga nabi maxamed aan ku keenno calaa haaulaai ummadda nabi maxamed mise calaa haaulaa cala alambiyaai asaabiqiina wa aqwaamihim labada macnaa waa la sheegaay shahiida eh, culum waxay leeyiin nabi maxamed yuzaki wa ummatuhu tashhad ummadda nebi maxamed baa u maraatikiyay axaadiis baana ku timid cadcad ku timid in ambiyadii hore iyo aqwaamtooda markay isqabtaan oy ambiyadu sheegtaan in ay fariintii iyo dhambaalkii gudbiyeen xilkiina ay guteen baa aqwaamtii baa inkiri iyo ummadihii loo diray ambiyadaas marka ambiyada la weydiiyo la yidhahda bacd allahi yaa maqaatiziin ah waxay odhanhayaa waxaa maqaati ummatu maxamed ummadda nabi maxamed baa ka maqaati kici nabiguna yuzaki ummata ilan mushaahidku laabudda min taskiyati wa tacdiil makraatigii waa in la taskiyeeyo nabiguna yuzaki hadduu nabigu markay taskiyeynayo ambiyadii horreysay ama ummaddu markay makraati kacda uu taskiyeyn waa ka shahiid ayib daahir lquraan waa maxay waa in nabiga nafkiisa uu shahiid yahay oo shaahid yahay aayad culus weeye markaasuu nabigu wuxuu hi xasbuka alaan riwaayadii saxiixanka waad garanaysaa xasbuka alaan intaa ku da qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fa ra'aytu caynay rasuulilah labada indhoodee nabigaan arkay oo tahmilaani qubmahaya hamalku waa markay ilintu iyo biyuhu xoog u fakadaan wy ilmo yaroo sakaraado ma ahay waa baal qulqulaysa baa soo fakatay tahmilani shubmahaya way qulqulaysa xadiidka waxaa ku jira oo laga faa'idaystaa hawlo badan in qur-aanka ad u aada xifsanaati aad taqaani mararka qaarkood aad tira ruux igu dul akri litadabur litadabur lagu dul akriyo iyo ku cibro qaadasho aad mxu ay banaan tahay oo sunada kamid tahay oo shay banaant waxaa kaloo laga qaatay eh, fadlu cabdillahi mascuud nabiga ka codsaday inuu ka maqlo carabkiisa qur-aanka ka maqlo tijaabina ma ahayn aqoon iyo fadli lagu ogyahay ahayd saa darka nabiga odhan jiray ninkii doonaya inuu qur-aankii qaato kamaa unzila hadan riwaayada cabdillahi mascuud ha ha ku dadaalo waxaa kaloo laga qaatay inay banaan tahay qaطcu lqira'ati lilmaslaxa qiraaadii qur-aanka socday in maslaxa loo goyn karo ila nabigu qur-aanko lawado cabdullaahi wado iyo wuxuu yihi xasbuka alaan intaa ku dah waa masalada ka hoos baxday weeye saxaabigii intaasoo falaad lagu dhuftay ee suuratulkahfi goyn waayey ansaarigi waardiyaha ee asagoo tukana gaalku ugu gaaday falaar baa ku dhacday markaasuu qur-aankiis iska watay waardina waa hay haddana mid labaad baa ku dhacday mid saddexaad baa ku dhacday isagoo dhan baa dhigi noqday ilaa uu qur-aanka dhameeyey suuratulkahfigu waday markuu qur-aanka dhameeyaba isagoo eh, liitaba nin ayuu toosiye saxaabiga kale camaar ibn yasir lagu sheegay ama cabaad ibn bashir ayib buu toosiyey markaasuu niyo intii dhibkan uu ku gaarhayo markii u horreysay leedku soo dhacayo maxaad ii toosin weyda wuxuu ihi qur-aan baan wadayo waxaan diiday inaan gooyo ayib aayaddii ilaahay anoon ka degin hadalka ilaahay dhamaynin dhab eh, wax yaroo igu dhacay inaan u joojiyo war dhimada tayo de dhiig falaar falaar baa ku dhacay dhawr liin baa ku dhacay oo gamuun oo sumaysan algsi khatar buu gaadhay nabigu hadda laakiin wuxuu codsaday in la joojiyo marka qaطcu qira'ati limaslaxa ilaa suuta baqar dhameeya inaan joogsado ma banaan hadaad danahayo dhan baad seegto oo hawl badan baa ay fakato waa qur-aanka hala wado ha lagu macaasan laakiin limaslaxa qirada waa loo joojin karaa waxaa kaloo laga qaatay eh, riqatu eh, qalbi nabi sal slam baa laga qaadanaya waa xadiid aad u qiimo badan wey xadaanaa qutaybat bnu saciid wuuna lahaa dhaqan buu nabigu u lahaa inuu ka dhegaysto ama kutub akriya saxaabada qaybo kamid ah ubay ibnu kacab buu nabigu ku ui waaa la faray inaan soo fadhiisay bu waaan kugu suurat lbayin aan kugu ari lam yakun baan kugu akrinayo ubay ibnu kacab waa dee qaari ah oo xaafida oo axfadu saxaabata cala itlaaqa qur-aanka iyo nabigu u yeehy wuxuu i waxaan kuu akrinayaa suurad allah akbar aan kugu akrinaya magaceed suurat lbayina lam yakun iga dhegaysa fadhiiso nabi allahu maxaad igu dul akrin bu in aan kugu dul akriyaa la amray bu nabi sal slam markaasu wasamani ilahay nabi maamed muxuu ku yidhi ado ansaar nin kamida ah intaad soo qabato qur-aanku dul akri buu ku yidhi mise ubay ibnu kacab oo mutaxaan oo magacaa ah ku dul akri baa lagu yidhi wuxuu i ubay ibnu kacab oo magacaaban ah, baa ku dul akri fa wa abkaa min xawlah ubay marka waa ooye marka ku dul akriyeen suuratulbayina waa suurad culus wey ila qur-aanka ka hadlaysaa inuu waxay munazal yahay oo wax la been uusan ahayn iyo maaalka iyo masiirka dadka muminiinta iyo ahlu naar iyo gaalada meesha ku damba aswad culus wey saas darteed bayan loogu bixiyey waa maqraati cad waa lagu dul akriyey xaafid kair culama waxay tilmaamhayaan eh, inay daba joogto arrin ka dhacday eh, ubay bnu kacab ay hawshaa daba joogtay oo lagu daaweynaya qalbigiisa lagu daaweynaya xadana qutaybat bnu saciidin qaala xadana jariir ibn cabdilxamid jariirka halka dhaca waa asaga jarir ibn cabdilxamid eh, ibn qurd baa la yidhahdaa ninka jarir bnu xaazima dabaqadan dambu dhacaya way kala sokeeye rag way kala wenyi jarir bnu xaazim isagu meesha cataa ibnu saaib buu galaa cataa ibnu saaib meeshiisii iyo ama meesha dambe abihidaabuu tagaa oo ninku ninku waa ka weyira ama jariir ibn cabdilxamiid ibnu qurdun ninka hadda aan hayna ah waa sheiku sheekh buu noqdaa sitada sheekooda sheeka kuxigu noqdaa ama jarir ibnu xaazim isagu wuxuu noqdaa sheeka saddexaad ama afraad buu dhaca meesha wadaadkan hadda u yaala jariir cabdilxamiid waxaa dhaca wahab wahab ibnu jariir baa dhaca can abiiho jariir ibnu xaasim ah marka dabaqadu waa sida rag isku ayni ma ah arday iyo sheekha iskugu aadan yihi can caaa ibni saaib caaa ibn saaib imam hiqa ila anahu ikhtalaa fi aakhiri cumrihi ikhtalaa fi aakhiri cumrihi caaa ibnu saaibna ninkan isaga muxuu ahaa jariir ibn cabdilxamiid ibn qurina qad rawaa bacda ikhtilaaطihi lakin waa la mutaabiceeyey can abihi aabihi asaa'ib ibni malik can cabdillaahi bni camrin qaala inkasafat الshamsu qoraxdii baa madoobaatay yowm maalin maalmaha kamida calaa cahdi rasuulilah xilligii nabi maxamed bay qoraxdu madoobaatay sanadka tobnaad hijrada ayay ahayd faqaama rasuul rasuulka ilaahay baa istaagay yusallii inuu tukanayo xataa lam yakad ilaa uusan siginba yarkac inuu rukuuco nabigi maxamed baa istaagay faatixu akriyay qur-aan buu bilaabay wuuba rukuuci waayeba bimacnaa nabig wuuu ku daahay oo dheereeyey istaagga wey qur-aankii ila qoraxda intay ka caddaan in la wado weeye cibaadada iyo baryada iyo khushuuciyo tadaruca waxaa la wadi ilaa ay qoraxdu caddaato ay faydanto uma rakac waa rukuucay falam yakad muusan sigin nabigu yarfac ra'sahu nabigu wuxuu ku daahay weeye rukuucdii waaba kasoo toosi waay la in loo dhaweeyo qiraaadii qiyaamkii uma rafaca ra'sah madaxiisii buu soo qaday subanuhu falam yakad muusan sigin an yasjuda inuu sujuudo haddana wuxuu ku daahay wey itidaalki itidaalkii buu ku daahay ayb uma sajada waa sujuuda falam yakad muusan sigin an yarfaca rasa ay rafca ra'sihi inuu haddana soo tooso sujuud baa haddana ku daahay uma rafaca ra'sahu falam yakad an yasjud haddana wuxuu ku daahay juluuskii bayna sajdateynka ahaa uma sajada falam yakad an yarfaca ra'sahu haddana wuxuu ku dahay sujuuda labaad fajacala wuxuu guda galay markuu fadhiis sujuuda labaad uu nabigu galay yanfaku inuu wax afuufahayo oo nabigu foofle wax afuufahayo sidaasoo wax tufahayo oo kale wayabki xaggana uu ooyayo sujuuda labaad wey wayaquulu leh rabbi rabbigayow alam tacidnii miyaadan ii ballan qaadin anlaa tucadibahum inaadan cadaabin wa ana fiihim anoo dhex jooga wamaa kaana allahu liyucadibahum anta fiihim rabbi rabbi alam tacidni miyaadan ii ballanqaadin ii yaboohin anlaa tucadibhum hum yastakfiruun ayagoo dembi dhaaf weydiisanaya wanaxnu nastakfiruka falamaa sallaa dembi dhaaf baan ku weydiisanay rabbi waana cadaabihu nabigu markuu eh, sujuudda ku jirayba waaa naartii baa la tusay loo soo dhaweeyey waliba ilaa qiiq qiiqeedii iyo humraheedii nabigu uu kusoo dhawaaday haddana jannadii baa la tusay ilaa uu nabigu wax laacay oo isku dayay laan eh, midho janna inuu nabigu goosto oo ihi haddaan gacanta ku dhigi lahaa oo keeni lahaa ilaa qiyaami saaca baad cuni lahaydeen ila milo janna ma dhamaadee la gooyaba mid baa soo boodahaye aada goosataba kii laftirkiisii baa meesha kusoo dhagaayay waa sii goosan waa ku yaalla adun baa daala ad kaga tagay waa marka dambe falamaa sallaa markuu nabigu tukaday ragcatayni laba ragcadood injalat ishamsu qoraxdii baad faydantay way caddaatay faqaama waa istaagay khudba yaroo ka dambaysa salaada ka dambaysa faxamid eh, faxamid allah ilaahay buu ku mahadiyey ilaahay buu mahadiyey wa anaa caleyh waa faa la amaanay mahadii buu rakaadiye w faalla amaanku waa inaad mahadda alamdu intaad orada ma aha waa ilahay amdu mudan yahay asmaadiis ag u dhigto oo agga udhigto ood badiso oo nicamka tirisiya abaalka lasu galay wey faalla amaanku rakaadin w <clears throat> waanaa alayhi waa faa la amaanay uma qaala wuxu uhi ina ashamsa qoraxdu iyo walqamara dayixu aayataani laba aayadoo min aayaat illahi kamid ah, ay calaamataani daalatan cala alkhayr awoodda rabbi iyo jiritaankiisa iyo khaalinimidka ay kutusahayaan laa yankasibaan uma madoobaan madoobaadaan limawti axadi ruux dhimashadii ibraahim baa dhintay maalinkaas waxaa isku soo beegmay wiilka nabi maxamed ibraahim ahaa iyo iyo quruxda madoobaata isku soo beegay markaas waxay dhaheen yahuudi iyo jaahiliya caqiidadoodi inahaa inkasafat oo inkasafat limawti ibraahim laa yankasifaan qoraxda iyo dayaxu uma madoobadaan limowti axadin ruux dhimashadii walaa lixayaatihi noolash inuu dhasho ama dhinto midna uma madoobaato ay nimanba waxay dheheen xajaaj xilligiisii baa qorax madoobaatay markas waay dheheen lidulmihi wa bay la madoobaatay dheh marka fisqigiisi isaga utaala qoraxdu hawlo kale hawlo kale wadataa faidan kasafa hadday madoobaadaan fafzacu u argagaxo ku baqda ilaa dikrilah ilah xuskiisa ilahay xuskiisa ha lagu baqdo ha lagu cararo fafiruu ila llahi weeye xadiidkan marka macnahaasa ku jiro nabigu inuu naga khuseeya fajacala yanfuku wayabkii intaasuu ka rabaa intaas ayuu ka rabaa saadulkusufkuna inay waajib tahay baa min xayu daliil xoog badan ama mirtaan ayaana meesha ku cad nabigu inuu laba ragcadood tukaday oo laba qiyaam iyo laba qiraaco leh ayaana xoog badan riwaayadka kaleo dhanna dacfidaa ku jira <clears throat> khudbadaasna ma khudba laazima salaadu leedahayba mise waa khudba munaasabadda munaasabad keenayso dadku hadday caqiide fiican leeyihiin ay qoraxda og yihiin ilaahay takwiif loo madoobeeyo oy aayad ilaahay tahay oo aysan geeri iyo midna aysan shuqul ku lahayn oo dareen uusan jirin iyo khalad la sax ahayo waa la iska dayin oo ragcataynka lagu gaabsan bay wadaada leeyihin waadana waa khudbo ka khudbat alciidayn ama ka khudbati salaat aljumuca oo kale la dayna maayo waana sunankeedii bay kamid tahay leeyihiin <clears throat> marhab maya kama dhexeeyo sababka kowniga ah ha dhaco laakiin maxaa isku beegay markay halkaa marto oo dhulka halkaa ka marto dayixu kala dhex galo alaabbay madoobaata maxaa isku beegay maxaa isu geeyey maxaa dayixii iyadana loo dhe dhulka loo dhexgeliyey laftirkiisaa la isweydiinaya marka sababka abiiciga ee qolyaha cilmulhay-aha ama cilmulfalga yaqaana ay fahmahayaan maxaa sababka keenay sababka laftirkiisu sabab buu leehay sababkaana sabab buu leehay yatasalsal ilaa ku intahoodahe ila allahi subxaanahu wa tacaala waxaad ku qasbanta marka inaad tiraado ilaahay baa keenay marka dambe marka sababkaas asalkaa laga hadlaya xaqiiqiga ah waa inagoo soo maray sabab mustaqil ah ama cilo mustaqilo murakaboo taamo ah oo dhamaystiran ma jirto ilaa mashiiat اllahi wa qudra subxaana wa tacaala waxaanan fahmayn oo dhan waxaa weeye waa w caqligeena intuu suuraysan kara isma diidahayaan asbaabta abiciga la fahmaayo qaradka ka dambeeya addoomahu waa inay hawsha dareemaan ilahay ilaahigii madoobe inuu qaadi karo ida shamsu kuwirad in la duubi waarkeedaba amaan la madoobeyn cirka la duubi karo wax o dhan lakala tuuri karo ayib dareenkaa nin walba waa gelaya xataa midka hay-ada ku haya dareenka waa gelaya ninku dhulku wada madoobaado nin walba dareenka waa gelaya wamaa nursulu bilaayaati ilaa takwiifa xadaana wadaado takfiir gaadhsiiyeyna waaba jiraan hawsha kulayole haddii qaabka un loo sabiq dabiica basa laga dhigo ummadii laga baabi'iyo cabsidii iyo kudasha ku taagnayd gaalnimay keenaysaa wadaadaydina waaba jiraan laakiin isma diidaan labada sabab xadana maxmud ibn haylan abu axmed almarwasi qala xadana abu axmed الzubayri qala xadaana sufyaan athawri can caطa ibn saib caطa ibn saib intana ka bixin caطa ibn saib riwaayat jarir bn abdilxamid ay ibn qurطin waa inagu soo sheegnay inuu mukhtalid yahay caطa riwaayatu jarirna ay tahay bacd اkhtilaf waxaa mutaabicay shucba mutaabiciyey cinda axmed wالnasa'i shucbana waa man rawa canhu qabla ااkhtilaaf waxaa kaloo mutaabiciyey sufyaan athawri cinda axmed wabn khusayma isagoo rawaa canhu qabla ااkhtilaaf laba imaamo waaweyn ayaa mutaabacinaya asaga caطa laftirkiisu waxaa mutaabiciyey abu isxaaq aلsabic cinda axmed wالnasa'i fi اlkubra marka xadiis sugan weeyo saxiixan ku jiraad garanaysaan wey an caطاء بn صaib an cikrimata an ibni cabaasi qaala akada rasul la sal ly slam ibnatan buu nabigu qaaday oo lahu asagu ahaatay ibnatan lahu gabadh nabigu dhalay bimacnaa gabadhiisaa dhashay sida raajixa ah waa gabadhii zaynab ay dhashay umaama la odhan jiray umaama binti zaynab bint abilcaas ibn rabiic gabadhaas weeye oo yarayd maadaama gabadhiisu ay dhashay waa gabadhiisi taqdi iyadoo markaa naf gurayso naf baxaysa ibnatan lahu taqdi ibnatan lahu taqdi bimacnaa tamuutu dhimanaysa sakadaat lmowt uu hayo baa loo jeedaa faxtadana nabigu markaasuu boga saaroo qaaday intuu gacmaha soo qabtay buu nabigu xabadka saaray fa marka dambe wuxuu dhigay beyna yadii hortiisii buu dhigay markuu nabigu bogu acbaar ku hayay buu dhulkaa soo dhigay fa waa dhimatay xufaaddu waxay leeyihiin ay ashrafat cala lmowt xaafid bn xajar baxdi buu kuliya fatxulbaariga kitaab ljanaa wuxuu leeyay gabadhu ma dhimanin laakiin xabaal qarkeed bay qori ka soo qaaday waxaad dhihi jirteen xabaal bay qori ka soo qaaday bimacnaa way sigatay markuu nabigu gabadhii ay isku dhibtay oo u tegay oo ay zaynab hanqaa eh, hanqaarantay buu nabigu ilaahay u baryo ilahay waa caafiyey waagi dambe waba de way cumradayba marka famaatat bimacnaa ashrafat cala lmowt ayib geeri bay ku dhawaatay waa sigatay wahya bayna yadayhi asago hortiisa ay taal nabigu hortiisa wasaaxad waxaa dhawaaqay oo qayliso oyday oo barooratay umu ayman mawlaatu rasul nabiga xoreeyey isagaa iskale aabihii xoolihii oga dhintay kamid ahayd markuu nabigu khadiijo guursaday ayuu xoreeyey kadibna zayd ibnu xaariu u meheriyey usaama u dhashay fa qaala <clears throat> wuxuu yihi nabigu yani nabiy sal slam nabigu nabigaa odhanaya atabkiina waxaad ku oyeysaa umu aymanay cinda rasuuli illah ma rasuulka ilah agteed ku dhawaaqaysa oad ku baroranaysa faqaala waxay tii alast alasta alastu araaka tabkii alastu araaka tabki miyaanan kuu jeedi adigu inaad ooyeysa allo adba waad ooyeysaa anigu maxaad nabi allo iga rabtaa ad u geli alastu miyaan ahayn araaki mid ku aragta tabki adoo ooyeysa idan jaamica guud bay ilmadii bay iswaafajisay nabigu inuu dhawaaqa diidan yahay iyo baroorta iyo sawaxanka uu diidan yahay maysan dareemin ilmadaad qulqulaysa ee la daliigahayo naxariis iyo damqasho wey ee wuxuu nabigu diidan yahay waa dhawaqa iyo mxuu ahaay sawaxankaasa la diidan yahay iyo barorashada qaala nab xu ui inii lastu abki anigu ma ooyo ma dhawaaqahayo wey ainamaa hiya ilintuna raxmatu naxariis iyo danqasho iyo qalbi nuweyl wey ina almumina ruuxa muminka ah bikulli khayrin khayr buu ku sugan yahay khayr dhamaan dhammaantii buu ku sugan yahay calaa kulli xaalin wax kastoo qabsadaba si kasta ruuxa muminka ah khayr buu ku sugan yahay maxaa jira ina nafsahu naftiisa yaa tunzacu la siibi min bayna janbayh feedhihiisaa laga siibi naftiisibaa bixi wahuwa yamd llaha yaxmad llaha caza wajal isagoo alla ku mahadinay isagoo dhib hay isagoo rafaadsan bu alxamdu lilahi leeyahay laa xuula walaa quwata ila billah alluu cuskanaya marka nafti baa ka socoto xanuun bahayo wamaca dalika yaxmad cala allahi subxaanahu wa tacaala marka ruuxa muminka ah khayrkaasaaba ilaahay siiyey gabadhu waaga way cimriday wayna ka kacday xanuunka asaga ah xaafidkun wuxuu ku tiriyaa min mucjizaatihi wa manaaqibi nebigu ku tiriyaa isagu adilana ukeensata qadiyadda ayada ah nusuus badan iyo riwaayad badan bu isku jamciyey ilmiga yar sucda way dhacday buu leeyahay lakin riwaayad baana caddaynaya laakiin xanuunka way ka kaxday uma dhimanin waana umama ama umayma gabadha marra qaadi jiray marra dhulka dhigi jiray ayuu ku tukado mimbarka gabadhii weeye maxalushaahidkuna waxaa weeye nabigu inuu ooyo ilmeeyey oo qulqushay ilmadiisu gabadha ugu xanuunsaday xadana an bashaar bn dar sheikh ljamacati qaal xadana cabdiamaan mahdiy dana sufyaan athawri can caasim ibn cubaydilah ibn caasim ibn cumar alcumari aciif munkar adii min daciifa munkar xadii kama qalahu buhaari wa abu zurcat araazi ilaa waagi dambe caasim e, iqaba ma jiro u yihi ibn maciin laa yuujadu caasiman ilaa huwa aciif caasim hadaad maqasho hoosta kasii xariiqo caasim oo dhan ba bay halkaa la gaadhay ibn maciin kamid yahay laakiin waa qaacida aqlabiya qaacida aqlabiya wey cawaasimta nimanka cawaasimta ku jira kutubu sita ku jira aarkood dacafo wey waa yaryahaade caasimad caasimadaa kaba caasim cumar baa jira caasim cubaydillahi baa cawaasim badan baa jira marka ibnu maciin baa yidhi adugu caasim eh, alaxwal iyo rag dhowran badnayn baa laga soo reebaa marka caasim adaad maqashaba hoosta ka niman baa la soo istaaga laakiin rag badan oo cawaasimaa jira laakiin iqaadna waa leeyihiin can ilqasim ibni moxamed ibn abi bakr asidiq can caaisha um lmuminiin eedadiiba wax ka warinaya anna rasul la sal l slam qabala cuhmaana bna madcuun ayuu nabigu dhunkaday cuhmaan bn madcuun buu dhunkaday walaalkii xagga nugmada ahaa wahwa mayito isagoo dhintay wahwa yabkii nabiga ooyaya nabigoo ilmeynaya ayaa dhunkaday intuu mara ka qaaday ee lagu kafnay buu nabigu wajiga ka dhunkaday ama dhabanka aw qaala wuxuu yidhi caynaahu qabala cumaan madcuun wa caynaahu tuhraqaan la shubhayo ilmo ka shubmayso tuhraqaan aw tuhraqaani alif in la geliyana waa la akriya waa isku mid xadiidku sanadkiisa dacfi baa ku jira de caasim ibnu cubaydillah waa inaga sooma alcumari inuu munkaru xadiid yahay laakiin shawaahid uu leeyahay arrintaa inay sugan tahay ay culamo badan marahayaan min xadiidi mucaad ibni rabiicata cinda albazaar oo sanad kale ku yimaada ee shawaahid dhowr ah ayadu marka taqbiilka fi e, juhmani cumaan ibn madcuun iyadu way sugan tahay inuu nabigu dhunkaday laakiin oohinta ay ragga qaarkood iyagu la hadhaan ay daciifiyaan xadana isxaaq mansuur alkawsaj qaala akhbarana abu camir alcaqadi cabdilmalik ibn camr baa la yihahdaa magaciisa qaala xadaanaa fulayx ibnu sulayman can hilaal ibni caliy can anas bni qaala shahidnaa waxaan ka qayb galay Eh, eh, tagnaan booqanay ibnat lirasuulilah gabadh nabigu uu dhalay wa rasuul llahi jaalisun cala alqabri gabadh dhimato nabigu uu dhalay oo xaas gabadh weynad weyn bay ahayd eh, ruqaya ama zaynab midood bay ahayd wa rasuul jaalisun cala alqabri nabiguna qabriga u dul fadhiyo baa nabiga ka qayb galay fa ra waxaan arkay bu i haddaan ahay anas ayna caynayhi tadmacaan labada indhoodoo nabiga shurb mahayo ilmeynaya faqaala wuxuu i markii gabadhi labudigahayay afiikum rajulu nin ma idinku jira lam yuqaarif aan galmoonin alleylata xalay lam yuqaarif lam yujaamic nin aan xaaskiisa xalay u galmoonin maleedigiin oo gabadha budiga qaala abu alxata alansaari wuxuu yihi ana ya rasuul allah nabi alla anaan xay islaan ag marin oo dumar isxal ismanaan arag qaala wuxuu ihi inzil adigu deg oo gabadha budig fa nazala waa degay fii qabrihaa qabrigeediibu markaasi galay marka inay marka ruqiyo ahayd iyo in umkalum ay labadaa mid bay ahayd labada gabdhood cumaan iskaga dambeysay middood bay ahayd cumaan labadiisi xaas ma ahayn marka zaynab abulcaas isagu qabay <clears throat> marka sunay noqotay maxalushahaadkaada naga khuseeye nabigu inuu ilmeeye weeyo gabadhi dhimatee la budigahay asagoo qalbi dul fadhi oo nabigu ilmada duugayay naxariistiisa iyo qalbi inay kutusaysaa waana de meel waxaa weeye <clears throat> nin walba uu ilaahay xusuusto marka qabri la tago midda labaadna suno kaleo janaasta laga qaatoyo waxaa haboon dumarka marka la xabaalayo in ay budigaan ninaa habeenka aan haw inay agmarin cilada nabigu u sheegay lama garanayo ciladaasi culamadu nima meel bu ku dhufta laakiin waa cillo aan la garanay wuxuu nabigu u diiday nin xal islaan u galmooday oo islaan la joogay oo la baryay oo la kulmay inuu budiga gabadha wuxuu udiiday allahu aclam waagaa laakin waxay leeyihiin waa nimay adduunya ku cusub tahay wey xalaybaa yar marka xaalada yarafashada adduunka macmacaankiisi ah nimay aada ugu dambeysay inuu qabri iyo xusuus xusuusta waa iska adag tahay nin muxuu ahay hawshaasba in badan moogaa ama xalayba hawshaa aysan ku dambaynin oo danqanaya waa inuu ruuxa bod dhigo qadiyadu waxay ku timid marka dumar bay ku timid ragguna waa lamid wadada odhanay ragguna waa lamid ilaa hadda gabadh baa labuddagahay ayb haddii rag la budhiga hayana nimaan isoo galmo nin baa budhiga hay si kastaba noqotay adugu waxaan idin khusaysa nabigu inuu eh, ilmeeyey markaa xanuunsaday baaba ma jaa fi firaashi rasuulilah rasuulka ilaahay firaashis wuxuu ku yimi nabigu hawshiisa aad bay u badnayd kutub khaasa ah laga qoray cindahaa baka kutub kitaab aad u fiican baa jiro meel walbo nabigu ka ooyey axaadiis sugo lagu ururiyey cindahaa baka nabi baa la yidhahdaa cindahaa baka nabi sal l slam hawshaasaa dhacda markaasu nabigu ooyey kitaab mabuuc aad u qiimo badan wey qoray qayb saxiix daciifka u qeyb hadda wadaadka ma xusuusta laakiin waan hayn jiray ma aqaan maanta inaan arkaan damco naftooda ka fiiriyo waa waaye arki waaye meel bu ku dhuntaan umalay laakiin waa macruuf kitaabkaas mawaadicda iyo mawaadinta nabigu ku ilmeeyey ee ku danqaday oo dhan ee saxiixa ah buu ururiyey iyo qaybta daciifka ah marka in la akriyo way fiicnaan lahayd qayba waxaa ku jira nin walba qalbi adag hadduu akriyo uu danqanayo marka u yartahay jiidha kaa kici xaadaa ku istaagi haddii xoogo roon tahayna ilmadaa kusoo dhaafaysa marka way fiican tahay hawlaha in la akriyo qalbigu kuu nuglaado salafku marka ay iska dareemaan inay qalbigooda adag yahay xabaalahay tegi jireen xabaalahay dadka u raaci jireen oo maydkay dhaqi jireen oo muzani baa ku yihi shaafici iska dareemay qalbi adayg buu iska dareemay markaasu wuxuu bilaabay inuu maydka dhaqo ruux hadda socday o quruxsanaa baa durba noqonayo qolof kaasaa la dhaqi oo qalbigaa ku danqanaya inay sidan kuu dambayn ayib marka waa way fiican tahay qadaayaadka noocaas ah baaba ma jaa fi firaashi rasuuli lahi rasuulka ilahi gogashiisi wuxuu ku yimid qaabkay ahayd xadaثana cali bn xujr bn asad sacdi qaala xadaثana cali bn musir can hishaam bni curwata can abihi can caaisha qaalat inama kana firaashu rasuuli الlah gogashi nabi maxamed waxay un ahayd aladii firaashkaasoo yaraamu caley uu ku seexan jiray min adamin idin bay ahayd <coughs> adamku waa jamcu adiim waa idinta ama haragga maqaarka idinku hadda firaash mara fiican la geliyay oo haddana go- kale lagu goglo iyo alaab lasii saaray ood moodeyso meeshan ba in burcad la dhigi doono shay burcad ah ayaa la sameeyaa waa maqaar wey saambuu nabiga ku seexanaya xashwu waxa lagu cubay ee looga dhigay firaashka looga dhigay joodari ilan firaashku waa maro iyo iyo joodari la isgeliyo wey isbuunyo ma jirto isbuunyadaas waxaa looga dhigay xashuhu isbuunyadiisu ila isbuunyad ma garanaysaani waxaa lagu cubay liifun qum baa lagu cufay liifku waa qumbaha waa u dhow waxaad na soomaali ahaan geedka qumbahaas garan qoloftiisi baa la jafaahay ama midhihiisa waaweyn intuu ku qoyan yahay baa intii la garaaco ayaa laga dhiga ama markuu bislaado qofkan kore ee lafta kasoo haray yaa laga dhigahaya waad waxaynu odhan jireen eh, xashwu liifun algay ahayd algo algo dadku garan maayaan waa bahal balbalaaron hadda meelahan ka baxo wuxuu xaskushu u eg yahay sida xaskushu u yarbaxa laakin u ka baldhaban yahay du marka wuxuu leeyahay dun iyo wuxuu leeyahay baal eh, duf duf wuxuu leeyahay adag buu leeyahay marka algaa la yihahdaa nimanna calqay dhahaan oo cayn bay ka dhigaan si kastaba noqoto waxaa weeye waa timirta eh, qolofkeeda iyo diirkeeda geedka timirta qolofkiisa diirkiisa intii lasoo jafo yaa lagu guri maro weyn yaa saan laga buuxin saantiiba agga agga laga tol waad ku seexay feedhahii baa kaa muday maradii waa saan iyo maqaar wey waxaa isbuunyada joodariga ah ee ku jira meeshana waa timir qolofteed oo lasoo jafay kaasuu nabiga ku seexan jiray wa ayib waana wixii u fiicnaa markaa la heli karay wey min adamin saaniya maqaar buu ka samaysnaa maaradiisu xashu waxa lagu cubay gudaha loo geliyeyna liifan al ahaa ama qolof iyo mxuu ahaaye diir buu ahaa mxuu ahaaye e, e, timireed buu ahaa ama qumbe waxaa u taqaanaanba xadana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya albasri sheikh ljamaaca qaala xadaanaa cabdullahi ibnu maymuun matruku lxadiid munkar lxadiid wa matruku xadiid qaala xadaanaa jacfar muxamed jacfar asaadiq can abi maxamed bn cali albaqir qaala suiltu su'ilat caaishatu caaisha waxaa la weydiiyey maa kaana firaashu rasuuli llaahi fii beytika firaashka nabi maxamed ee gurigaada yeelay muxuu ahaa qaala waxay tihi min adamin idin baa laga sameeyey maqaar iyo saan xoolaad xashu waxaa lagu cubay ee la geliyeyna min lii min liifin muxuu ahaa qoloftimireed buu ka ahaaday xashugiisuna ama algadhe wa su-ilat xafsatu xafsa la weydiiyey maa kaana firaashu rasuulilaahi fii beytika firaashkii gogashii nabi maxamed ee gurigaada taalla waa labada gabdhood u caansanaa u qiimo badnaa ee nabigu u jeclaa weey qaalad waxay tihi misxan qobtal buu ahaa karbaash misxigu waa kisaaun khashinun kisaaun khashinun min suufin yucaddu lilfiraash yucaddu lilfiraash marka waa unkarbaash weyn wey marasaa usi wax fiican ma ah waa busto weyn oo qallafsan wey ille bustan waa jilicsan yahay karbaashkeenna oo kale wey misxan karbaash buu ahaa nahniihi waanu laabi jiray haniyatan laba goor baan isku laabaynaa go-a weyne qallafsan baan laba goor isku jabinaynaa markaasaa nabiga loo dhigahaya fa yanaamu caleyhi waa ku seexanaya falamaa kaana daata laylatin habeen habeenaha kamid markii la gaadhay qultu waxaan idhi waxaan is eh, qultu fi nafsi waa gabay xafsa isla hadlaysa law hanaytuhu arbaca hiniyaatin afar goor haddaan laabi lahaa illa markuu laba goor isku jebin jirtay afar goor haddaad isku jebiso fraash ahaan uu kor u kaco yar weynaado sooma fiicnaan lahayn ba istari <clears throat> law hanaytuhu haddaan eh, eh, aan laabi lahaa arbaca hiniyaatin afar laabid afar goor aan isku celin lahaa lakaana wuxuu noqon laha awطaa ay alyana lahu nabiga mid ujilicsan oo boggiisa iyo goggiisa uu ujilicsan qabashadiisa awطaa lahu ay alyana lahu alyana lahu <clears throat> fahanaynaahu waan laabnay waan u laabnay oo markaasaan laabnay biarbaci hinyatin afar goor baan laabnay bay tiri falama asbax markuu nabigu waa bariista qaala wuxuu yihi maa farashtumu liya laylata xalay maxaad igogasheen xalay maxaad gogol iga dhigteen qaala waxay tihi qulnaa waxaan huwa firaashuka nabi waa firaashkaaga un wey waxba isma bedelin ilaa hase yeeshee ana anagu hanaynaahu waan laabnay arbaci haniyaatin afar goor baan isku celino isku jabinay qulnaa waxaanu isnidhi huwa awطau laka iyo alyanu laka afartaa goore laisku jabshay laisku laabay baana kuu yar jilicsan baan isnidhi qaala wuxuu ruduuhu ku celiya lixaalati lula siduu ahaa ku laba goortii un ku daaya fainahu manacatnii waay ii diiday fainahu way manacatnii waxay ii diiday waaa'atuhu jileeciisi ay liinuhu liinuhu wuxuu ii diiday salaatiya leyla salaadayda xalay buu ii diiday jileeciisi iyo furaashka baan lasii raacay dhinaco waabaan toosi waayey nimankana usbuunyada gelahaya warkoodba jooji kacaa leannu meel albaad ku seexato markaad cabaar jiifto gacantaa ku kabiyoon feedhaha ku xanuuni waabaad kiciba adaa iska xoqan marka haddaadan dan ilaah ukicinna dantadaad ukici marka taasuu nabigu danihayay leeyihiin laakiin xadiidkan sugnay xadiidku xadiid sugan maaha lakin nabigu sal slam in eh, firaashkiisu aada iskaga liitay oo wax hadda la sheegay usan in xagga adduunyo taasi muran malahay lahay cumar ooyey nabigu maalin qayluushaday buu arkay oo fadhiistay markaasu dhinaciisa wuxuu ku arkay gelihii uu ku seexday sariirtii gelaheedii uu ku seexday wuxuu arkay nabiga mardiho ku yaalla jirkiisi gelihii baa qabtay markaasuu ilmeeyey cumar baa ooyey maxaad ku oyeysaa nabiga ilahi rasuulka ilahna waa tahay dhibka adduunya eed ku sugan tahayba nabal aad i xanuujiyay buuri iyadoo reer faris iyo ree reer rome ay dahab iyo fido waxay doonaan ku sameeyaan adduunna waxay doonaan ay helaan wuxuu yihi cumar bay waa say kaa noqotay nimanka waxay aakhara ku lahaayeen ba adduunka loogu soo hormariyey annaguna waxaan adduun adduun waxaan joognaa aan ka sahay qaadanayna zaad raakib waa dilli aan maalin harsaday aan ka caraabahay adduunya ha israacinin waxaana ha ku fikirin haddaan doonayna saan doona ilah noo sin lakin waa ka sahay qabanaynaa ma ana wadunya marka nabigu aad bay hawshaasi downkama lahay mar haddaad meel dhinaca dhulka dhigta hesho wax kaa maqan ma jiro lakin berian dababa la qooriyaa malaayiin baa laga bixiyaa maalawd waxaa laii sheegaya finishin yar wadaad gurigiisa toddoba milyan geliya finish gurigu dhistay buu naashnaashkiisi gudaha iyo qurxintiisa xagga fiyooro ku samey xagga nal yar ka taag meeshan ogo rinji oo geesaala ka waxe meeshan daaqad yar oo yar qolofsan meeshan qubad yar ka same meeshan qaansa wareeji toddoba milyan baa gashay oo kenya warkeenu marka waa war kala wey baaba ma jaa fi tawaaduci rasuuli illah rasuulka ilah tawaaduciisi buu u baab yahay wuxuu ku yimid isdhul dhigiis tawaaduc wanaa dhulka isdhigtooda isqadqaadin ood kibir iyo isla weynan iyo bunbuunin iyo takaluf iyo aadaan isku keenin xadaana axmed bn manic albagaw wa saciid bn cabdiraxmaan almakzumiy wagayru waaxidin qaaluu xadaanaa iyo hal imaam wax ka badan laba imaam buu sheegay xufaadka ala socotaba ku yidhi qaaluu xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can cubayd lah cubayd llahi bn cabd bni cutbata bna mascuud can ibni cabaas can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul la sl slm laa turuunii ha igu xadgudbina laa turuunii ha igu xadgudbina alraau waa mujaa mujaawazat lxaddi fi lmadxi mujaawazat lxaddi fi lmadxi waa in ammaanta aad ku xadgudubto ood ammaantii ku kalax tagto wey kalax tag kalax tagna qolyaa dhehee laa turuunii ha igu xadgudbina kamaa arat nasaara nasaara sida ay ugu xadgudubtay ammaantii ibna maryama maryama wiilkeeda nabi ciise ah calayhi salaatu wasalaam inamaa ana anugu waxaan ahay cabdullahi addoonka ilaahay baan ahay ee hawlaha kale joojiya faquluu waxaa taa haddaad wax sheegaysaan tilmaamaysaan cabdullaahi addoonka ilaahi wa rasuuluhu idhaha ama cabdallaahi wa rasuulahu labadaaba way ku banaan tahay marna inaad caamilka maxalka kasbanaya aad ka shaqo geliso inaad maxki ka dhigto labada xikaayo ku ciraabtona way ku banaan tahay addoonka ilahay rasuulkiisaba aanay ku kaabsadaan ayib amaanta xadgudubka iyo bumbuunintaasi ma nabigu ma rabo mana doonahayo tawaaducan buu sidaa u yidhi ammaan walba oo sharcigu diida nabigu waa mutaaye haddana ma ogola hawsha ayada nabigu waa diidana wuxuu nabigu diiday marka in laga daayo weeye saasaan arrinlo ku jira <clears throat> waaga dambe haddee waxay keentay nabigu wuxuu u diidanaa sadu daraa'ic waa min baab sadu daraa'ic wey wasaaisha keenaysa shirkiyaadka iyo kufriyaadka in laga hortago haddii ammaantaa lawaaga dambe xuquuqu rabbiga ay lahaa baa nabiga loo meerin ilaa u busayri dacma dacatu nasaara fii nabiyihim waxkum bima shita madxan fiihi waxtakimi buui nabi maxamed sal ly slam ha ku sheegin buuhi hana ku tilmaamin nasaaro waxay ciise ku tilmaanto ay tiri waa ilaahay ama waa wiil ilaahay intaa wixii ka soo haro oo kale waxkum bimaa shita madxan fiihi waxtakimi buui intaa mar haddaad dayso oodan nabiga alla lahayn waa wiil ilaahay xagganaadan odhanaynin waa ilaahay macbuudo la caabudo wax kasta sheeg in kasta way ku fasaxan tahay maxaa kamid a ah waxyaaba u fasaxan ayb wuxuu ihi faina min juudika adunya wadarataha wa culumika cilmu lawxi wاlqalami lan weli maana dhihin buuriyo nabi maxamed he waa nabi waa wiil ilahay maana dhihin bur sidoo kale maana dhihin waa ilaahay lakin waxaan leeyahay faina min juudika adunya waxaad deeqday minta tabciidi way huna bayaaniye ma aha wuxuu ihi deeqdaada deeqahaad bixisay waxaa kamid ah hawlo badan baa jire faina min juudika اdunya wadarataha wa min culumika cilm اlawxi wاlqalami halkaasuu la maray famabluغ اlcilmi fiihi anahu basharu wa anahu khayru khalq اllahi kulihim siisowod wuxuu yihi muxuu ahaayey ya akrama اlkhalqi ma li man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaadii اlcamami in lam takun aakhidan in lam takun fi macaadi aakhidan biyadi fadla wailaa faqul ya zallat اlqadami su u socdo wuxuu yihi uu ka daro wuxuu yihi qur-aanka dhanaan uu baksiyey low naasabat aayaatuhu qadruhu caduman axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami buuri mucjizada nabi maxamed la siiyey hadday u munaasabtay u qalanto nabiga magaciisa marka la sheegaba dadka dhintay baa soo noolan lahaaba low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daaris arama minhu bajur muxuu ku sharxayay eh, xaashiyadiisa cala burda wuxuu ihi falam tunaasib aayaatuhu wa mucjizaatuhu qadra الnabiyi sal ly slam walidalika eh, la mxuu ahaayey amwaaddu soo noolaan maysa buu i marka nabiga la sheego haddii intuu qubuur la tago yaa rasuulallahi la odhan lahaa la yidhaahdo kulli way soo bixi lahayn siday nabi ciise uu u noolayn jiray dadka dhintoo kale laakiin dhibku wuxuu ka yimid mucjizada qur-aanka nabiga la siiyey ee min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas ah nabiga meeqankiisa ooma qalantaba ee waa lagu lugeeyey wa min ama mucjizadii dhib baa gaadhay tagtay baashi agay maraysa kufriyaad bay maraysa gaalnimo diintii baa laga baxay wuxuu ihi aakhira ma kala tadan gacanta in qabani in lam takun fi macaadi ay fi laakhira aakhidan biyadi fadlan ay cadlan minka wa tafadulan wa ixsaanan minka wailaa faqul ya zallat alqadami aakhira marka dadan gacanta qaban oo jannada aada juqi siinin naarun baan tegi buri la soco nabi maxamedo war hawshaani hawl nabi shuqul ku leeya meeshan nin walba camalkii iyo ilaahay fadligii baa lagu socdaa ambiyadu iyo olin waa shafaaco qaadaan laakin waa in la idmo loo fasaxo ninka loo shafaaca qaad in uusan mushrik ahayn shuruud badan bay leedahay shaafica waa in la idmo mashfuucu lahu waa inuu yahay muwaxid hayra mushrikin intaa markay istimaado waa inaad u aad markaasi ilaahayna u raalli kaa yahay hawlaha hawla socon kara ma ah <clears throat> marka kufriyaad buu ku dhacay laba mar hawsha nabig wuxuu nabigu uleyaha la bumbunin balaayada inay imanbu og yahay ayib muxuu ihi asagu cabdiramaan zayli akhidna akhidna ya shifaaءa quluubina wacanii yaxawil maasi wallahi wadfaci muxuu ihi akhidna akhidna ya shifaaءa quluubina wacanii xawil madhow marka shicirka la qaadi wacanii xawil maasi wallahi watalimay wacaniya baad ohanay hadhow walaabta wasankada ayaad jebinaysaa wacanii bu hi xawil maasi wallahi wadfaci maasi wallahi waa min baabi dari ramaadi cala lcuyuur nabi maxamed noo gargaar ya shifaaءa quluubina qalbiganaga daawadiisiyo noo gargaar qalbiga daawadiisu waa qur-aanka ilaahay iyo tawxiidka iyo iimaanka nabiguna waa rasuul mubaliqa mukaram ah hawlahan shuqulkuma lihid inaka laa tahdi man axbabta lanaga laga yidhi qalbigan ma geli kartid baa le shuqul lakuma lihid xaggana wa inaka latahdi ilaa siraati mustaqiim baa le hidaayatu dilaalati wa bayaan wa irshaad waynu soo marra hawsheeda afartii hidaayo ninkaan kala fahmin wareerbu ku dhacaaya idan wuxuu i wa canii xaggaygana xawil ka leexi maase wallaahi wat wax walboon alla ka ahayn oo imaaga meel mari bu nabi allo maxaa jira laakiin maalinku ilahay gacan qaado igama difaaci karta laakiin gaalo iyo wax walbo adduunka masaaibta maqduuraadka wax walbo yimaado waa inaad gaashaan u noqoto daruurto ma nabi maxamed hawsha awooda nabigu hadduu wax walba leexinhayo yoma bedri muxuu nimanka gaalada dhulku wada gelin waayo qurayshtu nabiga ka hijrooday ee dhibta nafta u keentay muxuu dhulka oola geyn waayo amar xagga rabbi ka yimid baa la aan ciqaabni nabig uu iska daaya waxaan ka sugahayaa dhabarkooda wax khayr qabe hawsha ilaahay baa wata waxay culimu leeyihiin dhibaatooyinka ambiyada gaadhi waxaa kamid a fawaaida diiniga ee laga fahim waxaa kamid a inaad ogaato inay addoommo ilaahay yihiin oo waxay awoodaan uusan jirin leanna ayagu hadday adduunka maamulna haystaan waxay doonaan heli karaan walaw kuntu aclamu lgayba la statartu min alkhayr nabiga intuu ilahay ku ammaanay ama ilahay ku maamusaa ku filan been iyo waxaan san lahayn iyo diin daro caynigaasuu sidaasuu yidhi intuu nabi maxamed soo ammaanay oo shirkiyadii bayaadhon soo taxay iyuu markii u dambeeyey wuxuu yihi weliba nabigu waxba kama sheegin haddii aan awood kale leeyahay wax badan baa sheegi lahaa bui xisaamu maqaali qad tawaqafa haahuna wamaa niltu fii madxin lahu qadra asbucibu dameerkii aan ku watay nabi ammaanka ee waxaan ku ammaanay waa dameerka shicirka awooddi gabay buu ka hadlaaya xisaanu maqaali qad tawaqafa haahuna wamaa niltu fii madxin lahu linabiyi qadra asbuci far weli maana gaadhin bui fanule fare kama qodno wuxuu shir wuxuu ka degaya lama arko takmiiska cayniyada waa taqaanaa idaa naad idaa naabanaa khaطbun jasiimu mukhayamu wahaaja bina min hawli shidatina yamu nunaadi rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu ala ya rasuul allahi kun daa'ima maci cayniyaa la yidhahdaa takhmiiskeeda waxaasaa ilahi lagu caabudi jiray oo la waday oo soomaali ku dhaqmaysay haddaad tiraada mushrikiin mushrikiin dhashay baa tihiinna oo idinkuna waxaanaad wadeen aabbihiina kanu ku dhintay awowgiina waa la ii sheegoo tanuu haystay mushrik can mushrik baa tihiinna dee warkaadu baab kalu noqonaya baabkaa lagaa kitaab baadhi baajuriga baaxumiga qiilkaa lagu baadhaya shaalis wey wuxuula nunaadi idaa naabana ay idaa asaabana khaطbun ay musiibatun jasiimun weyn mukhayamun ay mucamimun linaas balaayo weyn ummadooda an wada gaadha markay nagu timaado wahaaja bina min hawli shidatina yamu baduna ay caarido nagu kacdo anagoo markab iyo laash wadana ay badu xanaaqdo oy hirar kacaano meel loo baxsaan la waayo iyo meel loo cirsado yaa loo dhawaaqaa nunaadi rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu rasuulkaan u dhawaaqaynaa dadkoo jeejeefa maxaan leenahay ala rasuul allahi ku daa'iman maci hunaa mushrikii alcarab kaanuu yukhlisuun wsoomaaliyan hunaa yushrikuun soomaalidaan ka hadlayna waa inaad fahantaan haddii kala dhow hadaysan qabail baa la tagfiiriyey ayib <clears throat> dhib jira wey war meeshan abujahal iyo abu sufyaan intuusan islaamin iyo abulahab tawxiid bay ku carari jireen mahan marka meeshan la marahayo faidaa rakibuu fi lfulki dacaw اllaha mkhlisiina lah اdiin waidaa masakum aduru fi اlbaxri dala man tadcuuna ila iyah waidaa gashiyahum mawju kaاdulali dacaw اllaha mkhlisiina lah اdiin xaqaa'iqdaa lama rabay dadka in loo sheego hadaad sheegtana waa l takfir baa tahay khaariji ah baabkaadun waa ciraaban yahay waxaan kutub bay ku qoran yihiin culummadii baa warkan waday caamadii maxaad moodaa ninkii caamayga ahaa ee miskiinkaah hawshan fooda loo geliyey ee looga diin dhaga warkii badaa wadaadkii baaba halkan taagani hawshaasi hawl lagu lugo amaha hamziyada rabbi salli cala alxabiib loo qaadi jiray kayfa tarqa muxuu yihi ninka ahaa nabhani markuu soo wado oo kufri iyo shirki o dhan ba soo dhameeyey wuxuu yihi haadihi cilati wa anta abiibi kayfa yakfa muxuu ahaay isoo qabo laysa yakfى alayka da wax noocaas aan filayaa hadihi cilati wa anta طabiibi laysa yakfى min qalbi fika da wax noocaasu la yimid wuxuu yihi cilladeeda waata waa sheegtay ciladii anugu waan sheegtay bu i wa anta طabiibi adaana طabiibkaygu idaaweeye nabi maxamedow lanno wax kaa qarsooma maba jiraba laa takfى minka khaafiya wey in allaha laa yakfى calayhi shayء fard walaa fi sama naqaanay hunaa ina rasuul اllahi laa yakfa calayhi shay-un fi lard walaa fi samaa wey war waxaan wax baabaayo lagu baabaayo wey idan iraaga iyo bumbuuninta iyo xadgudubka fi lmadxi wuxuu keenaa shirkiyaad buu keena oo lagu baaba'ay ayib hawsha ayadaa waa in la iska ilaaliyo sheekh maxamed fadal fartaa taaganayse waxaa ila roon qasidadan u lehay axmed shawqi inkastoo laftooda ay madaxaad leedahay qashida axmed shawku uu leeyahay sida burduhu kale miimiyeah oo aada u fiican baa jirta min xaysu adamna burdaha ka fiican akhtaada waaweyna uu ka roo yahay baa jirta inkastoo nafkiisu uu tamashleeyey haddana way siba sibay dhaantaa ayib marka waa la heli andalusiyiintu qasaaid badan bay leeyihiin bal midda axmed shawqi baa u runa iyadaasi hala fiiriyo xagga jazaaladeeda iyo balaaqadeeda iyo fasaaxadeeda iyo aafaadka ay wadataba iyadaa dhaanta kuwa kale marka taasuu nabigu diidan yahay inay dhibkaa keeni buu ogaa <clears throat> gabadhii ansaariyadeeda baraanburaysa markay soo tirisay aabbayaalkeeda iyo mafaakhirta waxay tii wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadi buraanbur bay ti wafiina intaa waxaa dheerta ansaar gob gob dhashay weeye kan wey kan weeye intaa waxaa ka daran bay ti wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadi nabig wuxuu hi daci haada nabigu wuu qaban hayaa tirinaysa nabigu dhegaysanhaya nabi eh, muxuu ahaayey gumaamada ahaa iyo gobanimo sheeg iyo ciiddii hawlaheedii wuxuu ihi daci haada waquuli maa kunti taquuliin kan jooji hawsha hore fiican iska wado id laa yaclamu maa fii kadin ila allah wuxuu hi berri waxa dhacahaya ilahay unbaa tafsiil ahaan oo la socda dadku waa in la qabto gabah yar buu nabigu qabanaya on qaan gaadhi leanno shirki bay ku barbaari hawsha haddaan laga qaban dadkan marka waa in hawshaa laga saxa weeye marxaba haye wad wad haddii kutubta burdaha iyo muxuu cayniyada iyo tawasul dheerihii iyo tawasul gaabka iyo xaadiyada iyo hawlahaas la akriyo shirkiga baaba sii faafiya waaba suuqgeyn inay noqotaan ka baqayna inaha yararka ee boogaha un baan ku boodaynaa si loo kala cararo haddii hadda la daraaseeyo macluumo iyo haqaafo iyo diin aad ka qayb qaadatay filinteeda inaan waqtaban ka baqayn laakiin qaamaadka iyo meelaha lagu baaba in la tilmaamay inuu hadda maslaxa wataan u arkaa kolley ayib kuwa suufi a mushrig ahaa oo wuxu laqbeeyaba la-aa baaba meesha laqba ka helaaya waxaad sheegay adiga aan kaa dhegaysanay waa shirki iyo waa gaalnimo iyo kaaba dhegaysan mahayaba wahaabi wahaabi dhalo iimaanka alla ka qaaday buu ku arka aday ku taallaa tafsir khaldan baad ka bixinaysaa ba kuleeyahy aayadda iyo tafsirka waad lugoynaysaa sidaana ma ah la kari mahayo nin meelo ka madowda meel meel meel wacda meelo ka madow baa layihi taa hadda lagaba soo tegaya shirkigii suufiyada reer baadiya laga mid culus baaba jiro oo kaloo socde midkan reer magaalka ee jaamacaha looga soo baxo ee boogagta looga qaatay iyo doctorada lagu qaatay professora lagu noqdo ee waddankan hadda ka socdo lagu dagaalamhayo duqeydu agaasimhaya culummana ay ka qayb qadanhayaan hayaan kaasaa u baahan in laga hadlo kan remiga waa baabayba xaratu shaamujaarin baa ka farxlatayba lagu kala tag ciyaal macaama lagu kari waa dhalinyaradii reer magaalka hataa ciyaal qorofku way diideen filankan waxay dhaheen ey baa cunay waa lagu kala tegay maba ogolaba niman marka sakadaska reer baadiya oo marya jajeexan qaba oon soo dhaafin meelahaas goofafka ah baa ku baaba kaas marka shirki remiy wey kaas reemagaalkiina shirkigaa mari waa badankood mid asagu waxaa jira reemagaal iyo reemiyiba marahaya oo la reemagaalnimaba noqday oo lagu faantamo baba yimid ninkii duraldhi baa reebaadiye adduunku ka dambeeya alcusuur alxajariya buu nool yahay baa lagu leeyahay rijci mutakalif ah midkaasaa maanta mudan in weerar lagu qaado iskugu tago shirku tashriici wadasaatiir shamaail baan ku jira shamaalkayga aan wate xadana cali bn xujm yas sacdi qala xadana suwayd bn cabdilcaziz asulami ضaciif can xumayd bn xumayd aطawiil can anas bn malikin ana imra'atan haweeney jaaءat ila nabi nabiga u timid faqaalat lahu waxay ku tiri ina lii ilayka xaajatan nabi allow dan baan kaa leeyahay ina ina xaajatan liya ilayk saasay iskugu aadantaad dhihi jirteen faqaala nabig wuxuu ihi ijlisii fadhiiso fi ayi ariiqin fi ayi ariiqi lmadiina madiina wadooyinkeeda midkaad ka doonto fi ayi ariiqin ay min uruq madiina wey wada alla wadadii madiina aad ka doonteen shita aad doonto ijlis ilayki ajlisu ilayki waan kula soo fadhiisan waan ku iman intaad tagto meel un istaag anaa ku imanay oo markaasi dantaadana kuu gudahaye gabadhan gabadh iska xanuunsan bay ahayd oo caqligeeda wa fii caqlihaa shayun riwaayada muslim wa fii shay gabadh laga roo laga roona ah bay ahayd nabigoo marka masaajid ka soo baxay oo la taagan saxaabay tiri nab allo waan ku rabaa hadday miirkeedu dhamaystiran yahay halkaa kuma usoo dhiriteenba xishood bay isla duubi lahayd meelahaasay u carari lahayd qaraabiya rag bay soo dirsan lahayd dhib weyno markaa haystay oo la timidna ma jirin marka nabigu ixtiraam oo ixtiraama dadka maangaadka iyo ni lagaroonaha iyo in la bahdila ma ahe waa in loo ixtiraamo si axtaan loo ixtiraaminahe dadka caqliga badan leanno ninkan maangaabka ama iinta le nabarka leh haddaad xoogu tirada ataa dadka la siin dareemhay inaad quursanayso ruuxa doogtar intaa wuxuu dareem inaad quursan ama aad yasi ama aad daraabayso marka waa inaad koolkooliso laboynle adigu halkaa ii fadhiso haddaaban ku ima dadka dhan waan kala seexinay adigaaba ku imanaya markaasuu qoslaya mabsuud noqonaya waasac noqonaya in laga farxiyo ruuxa muslimka ahna waa min almaqaasid acmaasha janada lagu gala waxaa kamid a aw suruurun tudkilhu calaa muslimin farxin aad ruux muslima ka farxiso ayib xadiidku marka sanadkiis dacfiga ku jira oo ah suwayd ibnu saciid asulami oo daciifa laakiin waa saxiix xadiidku hushaym ibnu bashiir baa mutaabiceeyey cinda axmed cabdullah ibn asahmi cinda axmed marwan ibnu cayat alfazari cinda axmed jamaaca mutaabicays waa xadis sugan wey isagoo la yaqaano caan saxaana ku yimaad dad garanaysa asalkiisu xadaana cali bnu xujn sacdi qaala xadaana cali bnu musfir can muslim ibnu kaysan alacwar daciif can anas bni maliki qaal kama rasul sal slam yacuudu lmariida nabigu mariidku booqan jir ruu xanuunsan buu booqan jiray wayashhadu ljanaa'iza janaasooyinkana wuu raaci jira waa ka qaybgeli jiray duugidooda iyo xabaalidooda wayarkabu lximaara dameerkana waa gaadidsan jiray gaadid buu ka dhigan jiray wayujiibu dacwat alcabdi addoonka martiqaadkiisana waa yeeli jiray addoon baa martiqaad nabi alla xoogo baan kuu sameeyey martiqaada inaad ii timaadaan rabaa waa yeelahaya wa kaana wuxuu ahaa nabigu yowma bani quraydata maalinkii reer bani qurayda calaa ximaarin waa maalinkii khandaq khandaq markii saa looga baxay axzaab baa dee reer qurayda lagu duulay soo ma ahayn bacda yowmi alkhandaq wa kaana yowma bani qurayda maalinkii reer bani qurayda calaa ximaarin buu makhtuumin lagu hogaanshay makhtuum lagu keeneeyey waa hogaanka afka lagaga xidho halkaa sanka lagaga xidho dameeraha sida xakamihi oo kale xakama afkaa laga geliyaa laakiin xadhigga sanka ka qabta ee macalingarhkiisa lagu xidho ee hogaanka oo kale ah ayaa maktuumka loo jeeda min alkhiaam maktuumi lagu hogaaminayo bixablin xadhig xadhigaasoo min liifin alga laga sameeyey ama timirta laga sameey maaraxdeeda iyo cawde ee maxaan ujeeda qolofteeda laga sameeyey wa calayhi dameerka waxaa saaraa oo u ahaa karbaash wa calayhi ikaafun min liif ikaafku lua alcarabiya bardacada la yahdaa bardacada lua soomaaliyana inagu karbaashkeena wey dameerka mugta faraska kooraa la saaraa isaguna muxuu hediye kabaalla lagu xidhaa laakiin dameerku wax qobta la yidhahdo sakaraad oo karbasha hoosta laga mariya la saaraa marka waa alaabta lagu gaadidsado wey dameeraha iyo baqlaha ikaaf marka karbaash baa udhow ama qobtal wayna kala duwan yihiin karbaashku waxaa la xijiyaa neefka dhabarkiisa suusan u bixin oo kabaaluhi waxa la saara isan u murxinin wuuna ka jiicsan yahay qobtalku qobtalku waa duur intii lasoo guro baa un mare la gelin ama ulobaa lasoo gura ulo waaweyn baa isku xidha sarir sarir afka laga gaaray oo maxaa way musiibo un laleeyahay dameerku haka ijiso rarada haka ijiso wa aleyhi ikaafa idan waa dameer iska basiid a ah wey dameer baa nabigu wataa dameer haddee labama fuula inta badan hogaankiisu waa xadhig laga sameeyey liif oon xadhig fiican ahayn ma aha xariir xai geyla ma aha a asku laga sameeye xai qiimo badan oo maydhaha qurac iyo goloolka ma aha taqaaneen iyo iyo iyo qansaxa waa bahal sakaraad ah oo ku goynaysa weliba xaiga laga sameeyo eh, mxuu ahaaye qolofta iyo diirka eh, timirtu wuu ku goynaya isagoo dhan baaba qodxa wuu ku jeexahaya gacantuna ku bixinaya kaasoo kale hogaan looga dhigay wuxuu dhidowrka nabi maxamed dameerka ka xigana waa qobta ama karbaash waa hawl marka iska basiid ah oo hadda ruux aad aragti aad ku qosli lahayd wey hadda rux aragti hawshaa saaran lama marka laakiin laysa min addunya walaa yubaali biha danka ma laha xadana waas bn cabd اlaclى alkufi qaala xadana muxamed sanadkan dacfiba ku jiro oo xadiidkan waa inaga soo maray muslim ibnu kaysaan alacwar waa daciif waa daciif wey laakiin macnahaas rag badan baa xoojinaya axaadiis badan oo tilmaantay inay ku xoojinayaan lakin imaam tirmidi wuxuu leeyahay halkaa ariiq basaaban uhayna macaanida marka wadadu ay ka hadlaayaan waa iyadoo iyadoo kala go'san nabigu inuu booqan jira mariidka axaadiis badan baa ku timi mutawaatiro ah in janaazada uu ka qayb geli jiray muran ma laha dameerka inuu gaadisan jiray muran ma laha dacwat alcabdi inuu ajiibi jiray qasidan dambe laakiin intan dambe wa kaana yowma bani quraydata calaa ximaarin makhtuumin bixablin min liifin wa calayhi ikaafun ay karbaash ama qobtol min liifin laga sameeyey algo ama eh, xadhig ama eh, maydhax laga sameeyey timireed taa dambana iyadu shaahid toos ah aan loo haynin baad moodaa inta kale waxaa weeye kulli waa sugan yihiin maalinka inuu dameer qaatay xataa way sugan tahay maalin nabigu inuu dameer qaatay oo isticmaaliyo bani qurayda way sugan tahay ee suuradan dambaa laga hadlaya xadaثna waصل بن cabd اأعlى الكوفي شhيk السنن ومسلم qال xadثna محمد بن فضyل وغزوان عن الأعمى سليمان عن أنس بن مالك كاna النبي صل ل سلم يudعىa nabig waxaa loogu yeedhi jiray إilىa خبز الشhacيir heeda kibisteeda loogu yeedhi jiray yadda kimisteeda baashi derbida ayada adkayd iyo wlihaalati xaydh as sanikati urtay sanikadu waa almutaayira shayga doorsoomay min tuuli lubsi walmukti baa la ihahdaa xumaan kale ma qabo cayaanna kuma dhicin dhibna kalena ma gaadhin laakin waxaa weeye qumbihii bay ku daahday ama tabad iyo caaggii bay ku daahaysaa kadib way isbedelaysaa si fiicanna inaan loo soo shilin baa laga yaaba iyo walihaalati xaydhi asanikati ay lmutaayirati ee doorsoontay agga sanjidha iyo urka fa yujiibu markaasuu ajiibhayo khubsu shaciir oo qalabsan oo nin weyn wuxuu isku qaada aan ahayn nin u heli kara waa nabiga martiqaadba looga dhig waa ajiibhayo ka kibri maayo diid lanna waa mutawaadic damis alakhlaaq weeyaan haddana waxaa lagu koosaari ee lagu dari kibisti waxaa weeye waa xaydh ama barur waxaa weeya marka aan aan carfaynin oon goonayn fa yujiib dacwadiibu ajiibhaya walaqad kaana lahu dircun camburbireed buu nabigu yaa u ahaa cinda yahuudiy yahuudi agtiisa abushami baa laohan jir anaga soo marnay meelo badan abushami yahuudi famaa wajada muusan helin maa yafukuha wuxuu kusoo daayo kusoo daayay eh, diracaas walaqad kaana lahu dircun min xadiid waa dirac bireed nabigu ku dagaalami jiray buu rahan ahaan iyo curar ahaan u dhigay raashiin soddon suus ahaa ama labaatan suus ahaan nabigu ka qaato xaaskii reerkii muslimiinta bahna u qaaday famaa wajada muusan helin maa yafukuha wuxuu kusoo daayoy xataa maata ilaa uu geeriyooda abubakr baa xilligiisi soo daayay oo dayntii iy iyo muslimiinta kaleba nabigu marka xaaladaasu soo maray ayib waxaana keenaysay marar badan hadduu nabigu u baahda dayn oo u yidhahda hebel ba hebelow keen muslimiin dayn dayn mahayaan waaan qaadanabi allow rahankana kaa qaadan mayna qaado kaa iibin mayno susu muslimiinta u dhibin buu nabigu raba inuu ka leexdo oo marka yahuudiga uu ka dayn qaata rahana uu dhigo wbitaali waxaa ku jira masale fiqiho mucaamalat lyahuudiyi walkitaab inay banaan tahay waxaa kaloo ku jira rahanku iyo curaadhu inay geli karto xilliga xadarka la yahay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda qur-aanku wuxuu sheegay rahanku inuu galo keliya xilliga safar la yahay iyadoo la nagi yahay oon safar la ahayn magaalo la joogana in wax la kala iibsan karo curaadhna la kala qaadan karoona nabigu tashriicinaya tashriic iyo xikan baa ku jira taqyiid liiطlaaq qur'aan baa ku jira ama shaygii moodsinaya inuu xasri yahay ama uu qeyd yahay baa meesha laga saaraya axkaam badan baa ku jira almuhim tawaaduc badanna waa laga fahmay meesha iyada ah xadaana maxamed bn haylan axad almarwasi qala xadaana abu dawud alxafari wasmu cumar bn saciid ibn sacd ibn cubayd waynu soo maray can sufyaan athawri can rabic bn صabix zahid alcabd اlmujaahid can yaziid bn abiman araqashi can anas bni maliki qaala xaja rasuul اllah rasuulka wuxuu ku xajiyey calaa raxlin heeriyo heeriyo rasin baali ah heeriye muxuu ahaa ama muxuu ah saabaan raxligu waa alaabtii iyo gibilkii gaadhi la saaraya ritiga ama faraska la saarahayey inta badan waxaa loo isticmaala awrta awrta geela loo isticmaala geelu maogtahay intii la qabto kabaalo laguma xidhi kareen cayn iyo maragi kabaal bes laskuma qabto waa in meeshii karbaash la keeno oo muxuu ahaa la keeno ama harar la habeeyo oo lasku xidho weeye calaa raxlin kabad muxuu ahay ama heriyo rasin baali oon marka dhammaatayba hun ah dhammaatay wa calayhi cala araxli waxaa saaraa heeryadii iyo iyo hararkii waxaa ka xigay nabigu nabigu iyo muxuu ahay iyo iyo saamihii iyo w meesha la saaray qatiifatun go- baa ka xigay qatiifadu waa sijaayada yarta oo kale qatiifadu waa kisaa-un lahu khamrun bay dhahaan wadaaduhu waa buste ama maro waxaa weeye berdhimale iyo diilimo isdhaafaya leh idan hedida kuma fadhiisan karti markuu rito ku dhaqaaqana wayba ku goynba waa in mara jilicsan la raadiyo wuxuun salkaada difaaca qadiifadaasoo laa tusaawi aan u dhigmin xagga qiimaha arbacata daraahim waa qadiifa ina siiya sakaraada wey hun ah oon qiimama lahayn fa qaala wuxu uhi allahuma ajcalhu allow ka yeel xajkaygan xajan laa riyaaa fiihi xaj allow ka dhig ama eh, laa riyaa fi istus aan lahayn arkaay arkaay istus aan aan ku jirin iyo walaa sumcata imaqlay aan lahayn xaj aan halay arko iyo halay maqlay midna aan lahayn ilaahu ka dhig bur sumcadu waa shayga qarsoon in la ogeyn laakiin la maqlahayo wixii baad si ikhlaasa uqabatayba daacad baad uqabatay cidna ma arag adiga rabbin baa isla ogaa laakiin waad sheegaysaa mar haddaad sheegtay waa sumca leeda w waa la malay camalkii baa la malay marka lagu jeeda isha lagugu haya wii ad markaadan ka ikhlaas falinna riyaa la yihahdaa markana wuxuu leeyahay xaj allow ka dhig xajkayga laa riyaa i arka aysan ku dirin iyo walaa sumcata imaqla midnaba oo khaalis lilahi rabi alcaalamiin ah sanadku dacfi baa ku jira lakin macnuhu macno eh, sugan weeyeen oo eh, qawaacidda islaamka waafaqsan ciladuna waxay ka noqonaysaa can yaziid ibn aban araqaash o aynu soo maray inuu daciif yahay ama rabic ibnu sabix isagu waa xoog badan yahay waa anagii soo maray ayb xadaثna cabdالlahi بn md cabdiرaحman الdarimi qala xadana cafan بn mslim xadana xamaad بn slm can xumayd can anas bni maliki qaala lam yakun shakصu shaksi ma ahayn axaba mid laga jecelya ilayhim ilى الصaxaabati min rasuuli الlah rasuulka ilaahay saxaabadu axday ka jeclaayeen ma jirin qaala wuxuu yihi anas wa kaanuu ay maca dalika ayagoo nabiga aada u jeclaa wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra-u nabigu markay arkaan lam yaquumuu maysan istaagi jirin limaa yaclamuuna min karaahatihi lidalika iyagoo si kasta u jecel oo indhahooda ka jecel oo candhuugtiisa isku laynhaya baysan haddana nabiga hadduu ku soo baxo iyagoo fadhi maysan istaagi jirin inay u kacaan ma dhacaynin leannu nabigaa dhibsanayay marka nabigu wuxuu dhibsanayoo diidan yahay inay sameeyaan ma rabaan ragga la tarbiyeeye wey limaa yaclam ay liajli maa yaclamuun waxay ogyihiin ogaalkay ogyihiin awgii baysan u istaagaynin oo min karaahati nabiga kahosigiisa ah lidalika ila lqiyam u kahanayo hadday ogyihin nabigun raalli ka yahay waxaa horay horay ka boodi lahaayeen lakin beryahan dab waxaaba jirtaba dad kicigooda waaba lagu eedaynba ardana waxaa lagu garaacaa maxaad u istaagi weydeen subax wanaagsan bare maxaad u dhihi weydeen derbiga qabso dabadaa laga garaaca ilmihi yarka ah akhlaaq daro iyo waxaa lagu tarbeynaya inuu istaago iyo inuu mxuu ahaay dhagaha qabso boodbood maanta o dhan kii kufi ee badbadu ilaa derbigaas waa la garaacda mar kale yani hawlo qaab kale carurta loo tarbiyeya laakin mukhaalafaة suna wax faa'iido ay keeni lama arko waa lagu baaba'ahaya hada bilahi tawfiq